بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما qال الإمام أبو الحuسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحimه الله تعالى xdثna أبو بكر بن أبي شhيبة waxaan ku jiraa weli kitaaب الإيمان axaadiista uu musanifka soo aruuriyeyna waxay ka kooban tahay bayna ihbaat aliimaan cinda ahli sunna wa raddi اlmukhaalifiina bihim madhabu ahli sunna iimaanka waa qowl biاllisaan wa اctiqaad biاlqalbi wa camal fi اljawaarix yaziidu bالطaaca wa yanqusu biاlmacصiya iimaankaas axaadiista arrintaa ka hadlaysa in qowlka lagaga hadlo towxiidka qalbigana laga ictiqaadiyo oo laga yaqiiniyo acmaashii iyo waajibaadkii takaaliiftii sharcigaheedna xubnaha xubnahay ka muuqdaan markaasuu qofka wuxuu noqonayaa qof mu'min ah oo iimaankiina maraatib uu sii kala yeelan oo martabad sare iyo mid dhexe iyo mid hooseba yaziidu bitaaca wayanqusu bilmacsiya hadba daacadu intay tahay iyo yaqiintu ayuu iimaanku sii ziyaadayaa mar kasta oo naqsi uu gaarana naqsi baa iimaankii gaaraya firaqu daalla iyaguna waa garab socdaanoo qaar yidhaahdaa iimaanku waa uun almacrifa in ilaahay la aqoonsado ama cilmi iyo qaar yidhaahda waa lafdi iyo ku dhawaaq tawxiidka lagu dhawaaqo iyo qaar yidhaahda lafdi iyo qowl iyo ictiqaad intay israaceen sida sunnadoo kale ehl sunnahoo kale raaciyey laakiin wax allaale wixii waajibaada ah, inaan waxba laga nusqaaminin wixii munkaraad iyo manhiyaad iyo macaasiyana aan waxba lagu dhicin wa ilaa iimaanka waa buraya marka bayna firaqi altaqsiir wa altafriid wa bayna firaqi alifraadi waalghuluw wasadka waxaa ku jira ahlu sunna wakadalika kadalika jacalnaaka ummatan wasadaa axaadiista marka aad arkaysaan ay socota waxay kala shaandhaynaysaa madhabka iyo firaqaas bayna ihbaati madhabi ahlisunna wa nafyi madhabi ahli lbidaca walfiraqi daalla intaasay kala socotaayo waxna way ihbaatin waxna way anfinaysaayoo waxay ka hadlaysaa qoladaasay kula jirtaa ruduud iyo munaaqashaad arrintaa marka waa in insaan loola socdo baab ducaa ila shahaadatayn wa sharaa'ic alislaam in shahaadataynka labada kelima lagu dhawaaqo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah iyo sharaa'icu lislaam oo kamid tahay salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo arkaantii kale ee iimaankii iyo acmaashii dhammaan qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba wasmhu maxamed bn ibrahim bn cuثmaan w abu kuray maxamed bn اlcalaa alhamadani wa isxaaq bn ibrahim alxandali bn rahawayhi jamiican dhammaantood saddexdaa sheekh can wakiicin wakiic bay ka wariyeen wakiic ibnu jaraax ibnu maliix iraasi qaala abu bakr asaga wuxuu yihi lafdigiisa xadaanaa wakiic oo lafdu taxdiid buu kaga qaaday sheekhiisa wakiic meeshay kuwa kale ay cancana can zakariya bni isxaaq buu ka sii wariyey qaala wuxuu yihi zakariya xadaanii yaxya bnu cabdillaahi bnu sayfiy can abi macbadin naafid baa la dhahaa naafid mawla bni cabaas asdaq mawaali ibni cabaasin can ibni cabaas baa la yihahdaa mawaalida cabdullaahi ibnu cabaas ka warisa ee mawaalidiisa ah kuwa ugu sidqiga iyo itqaanka badan ayuu kamid yahay abu macbad wa ismahu naafid aakhirahu daal daal akhu daal nacam naafid can ibni cabaasin cabdullahi ibnu cabaas ibni cabdilmuطalib alhaashimi ibni cami rasuuli illaah xabru اluma wa tarjumaan اlqur'an radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi can mucaad bnu jabalin saxaabiy اljaliil radia allahu canhu waardaah acrafu nnaasi bilxalaali wاlxaraam saxaabiy jaliil wey mucaad binu jabal waa kii nabiga diray calayhi salaam ila alyamani ayuu u diray isaga oo qaadi ah oo daaci ah oo mucallim ah oo jaabi jamciya oo aruuriya jizyada iyo ahlu dimaha ka soo aruuriya muhimaad fara badan baa loo diray radia allahu canhu ardaah asagoo dhallinyara oo yar oo soddon xataa aan gaarin dhimashadiisu dhowr iyo soddon ku dhintay qaala abu bakr baa wuxuu yidhi rubamaa qaala wakiic waa diqada iyo ixtiyaadka iyo sida uu alimaamu muslim raximahu llahu tacaala alfaada ruwaada uu aad iyo aad u ilaaliyay ka mid tahay abu bakr oo sheekhu muslima wuxuu leeyahay rubamaa qaala wakiic buu leeyahay raawiga ka warinaya hadalka wata rubamaa qaala wakiic can ibni cabaas can ibna cabaas ana mucaadan oo xadiidkan waxaa lagu isku hayaa ma musnadu ibnu cabaas baa mise waa musnadu mucaad ibnu jabal musnadu ibnu cabaas miyaa cabdullahi ibnu cabaas baa qisada ka warramaya bimaa mucaad binu jabal iyo qisaskaa raacsan iyo waxaa awaamiraya loo diray mise mehe ibnu cabaas waa raawi ibn ka warinaya mucaad mucaad baa la istiqlaalaya oo warinaya xadiidka labada waa laisku hayaa lafdiga cancanada iyo lafdiga ananadana waa laisku hayaa iyaguna oo oh, waa isku mid iyo maya can cantaa dhaanto annadaa kasii hoosaysa adigu marka waxaa weye alfaaddaasi waa alfaaday yaqaanaan ahlulxadiidka ictibaaraad iyo aragti iyo macaani bayna kala leedahay musanifkana raximahu llahu tacaala wuxuu ka mid yahay a'imatu ahlilxadiid dadka arrinkaa aad ugu xeel dheer ee arrinkaa aan tasaahulin buu ka mid yahay in la fiiriyo cibaaraadka iyo alfaadda iyo siyaqu taxamul iyo duruqu taxdiid in aad loo cinaayeeyo ihtimaam la siiyo qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas ana mucaadan qaala marka ana mucaadan qaala mucaad baa marka warinay bacafanii rasuulu llah rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa i diray aakhiru cumrigii nabiga calayhi salaam isagoo mucaad maqan ayuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam qaala nabigu wuxuu yidhi inaka adigu laba jeer ahaan bayna aheedoo mara abu muusa alashcari iyo waakiyay mara cali bin abi aalib yuu diray nabiga alayh salam marka bicihaadka uu ducaadda diri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dadkaa soo islaamay qaarkoodna weli dacwo u baahan yihiin loo diri jiray way badneed nabiga calayh salaam waxay ka mid aheyd hadyigiisay kamid aheyd in dadka ducaadda iyo culummada ay meelaha fogfog ee dacwadu ay ku yartaa ama ayna gaarin in loo diro oo aadaan oo muhimmadaas soo gutaan iyo waajibka diiniga ah hadyigii nabiga iyo waddadii nabiga kamid ahayd sala allahu aleyh waalih wasalam wuxuu le bacahanii waxaa i diray rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu nabigu yidhi inaka taatii qowman min ahli lkitaab tanna waxaa weeyaan daaciga in tawjiih la siiyo iyo dardaaran gaar ahaan meesha u socdo loo iftiimiyo hadba qolada loo socdo qaabka ay yihiin macrifo iyo aqoon iyo meelaha ad adeega kaga jiro iyo qallafsanaanta iyo meelaha ay tahay ninka daaciga ah ee culummadaa ah inuu ka taxadaro iskana ogaado iyo sida uu alaham falmuhim dacwada way kala muhiimsan tahay hadday dadku gaala yihiin maxaa lagu bilaabi ehlukitaab hadday yihiinse see loola khidaabi arrimahaasoo dhan baa markayaa lagu tawjiihinayaa oo loo loo sheegayaa marka ahlulkitaab baa lagu diraya macnaheedu waxaa weeye haddaad taqaanay carabtan qurayshtaa ee ummiyiinta ee jahliga uu ka qaalib noqday laa yaktubuuna walaa yaqra'uun dad ahlulkitaab ah oo cilmi iyo samaawi sheeganaya oo towraad iyo diimihii samada ka soo degay wax ka sii haysta baqaayaada qaarkood axbaar iyo culummo iyo haysta ayaad u tegi doontaa laakiin wax badan ka khaldan yahay oo caqiidada iyo tawxiidka qarribay markaa isku diyaari shubahaadka ay kugu soo wajihi doonaan iyo doodda ay kula soo qaabili doonaan adiguna waa inaad tahay qof mutasallixun bilcilmi sharci calaa cilmin wa waa inaad cilmi xumbaarsan tahay wixii markaasi shubaha ay kugu sii din doonaanana sidii looga baxi lahaa waa inaad garanayso taxadar baa liyihi inaka taati qowman dad baad u tegaysaa min ahli kitaab kuwan waa ahlulkitaabe ogow fadcuuhum waxaad oogu yeedhaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah tawxiidkii oo ay haysteen oo ay shirkiyaad iyo kufri dhex geliyeen oo markii ay xataa ay tawxiidsanayaan waxbay ku darayaan ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo maryam iyo cusayr iyo malaa'igta wax badan oo shirki ayay dhexgeliyeen xataa kuwa ilaahay aaminsanaya rumaynaya ama ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlaya xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam xajku wuxuu ka maqli jiray iyagoo leh labayka allaahuma labayka labayka laa shariika labayka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak markaasu wuxuu dhihi jiray warka daaya warka daaya ah, shariig ma lihid shariig adiga aad awoodiisa gacanta ku hayso oo adiga aad ka weyn tahay ood mulkiso osa waxba aan mulkinaynin laakiin kaa hoosshaqeeyaa jira saasay dhihi jireen oo aaliha kaa hoosshaqaysa oon kugu dhowaano waxaas waxba kama jiro ilaahay keligii weeyaan cubuudiyada iyo cibaadadana keligii baa iskale sida rububiyada iyo koonka maamulkiisa iyo abuurkiisa iyo tadbiirkiisa iyo tasarufkiisa isaga uu leeyahay yuu cibaadadana keligii u leeyahay laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah rasuulka ilaah inaan ahay midaasoo gaalada iyo yahuudda iyo ahlulkitaabku ay diideen xasadan min cinda anfusihim ayagoo og oo garanaya rasuulka oo garanaya sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa qur-aanka uu ku sheegay towreedna in lagu sheegay garanaya caruurtooda ka yaqaana ayay haddana xasdayaan oo diidayaan in carab uu nabi ka soo baxo oo iyaga maaragtay ay ka leexa ah, nubuwadii socotay banu israa'iil ilaahay baa qismada iska leh oo qaybta iska leh ilaahay baa qaybiya subxaanahu wa tacaala wallahu aclam xayu yajcalu risaalata risaaladiisa meeshuu dejinay ilahay baa garanaya taa u sheeg baa la yidhi fa inhum ataacuu hadday kaa ateecaan oo kaa maqlaan tawxiidkii fa waxaad u sheegtaad bartaa an allaha iftarada calayhim inuu ku farad yeelay hamsa salawaatin shan salaadood oo keliya fii kulli yowmin walayla faraaisha marka laga hadlayo waa shan salaadood besa witirka waajib ma aha ciidaha waajib ma aha adilada ku kusoo taxiyatulmasjidka intaba bacd alfuqahaa baa qaba wujuubkeeda iyo fardiyadeeda waxaasoo dhan waxaa lagaga jawaabaa xadiidkan mucaad oo nabiga calayh salaam sanadkii u dambeeyey ee uu nabiga calayh salaam aakhir cumrigiisii ahaa yuu wuxuu ku leeyahay weli khamsa salawaatin fi kuli yawmin wa shan salaadood un weeye marka waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa mu'akadaat sunan weeyaan ee waajib ma aha laakiin shantan salaadood waa maktuub waajib weeye fa inhum ataacuu lidalika hadday ka ateecaan halkan tartiibkan iyo tasalsulkan waxaa laga qaatay alkufaaru hayru mukhaatibiina bifuruuci shareeca qolada qabta tawxiidka marka hore lagula khitaabi hadday qaataan ba axkaamtii kale yay imaanaysaa marka hore gaal aan tukanin ama waxaan ujeedaa aan islaamin oo mumin ahayn oon tawxiidsanin warkaale tuka ma dhehaysid gaal ma dhehaysid tuko laakiin aakhare waa loo haystaa wixii salaada uu ka tegay iyo wixii soonaha iyo wixii zakawaada iyo wixii addoon laga rabay oo dhanba waa loo qabsanaya markaasaa naarta lagu ziyaadinaya naarta lagu ziyaadinaya uma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya waa loo sii kordhinaya ayib cutuwi madaxadeegii iyo inkaarkii iyo diididii iyo shareecadii wixi o dhan waa loo qabsan walidalika markii naarta la geliyo la yihahdo ma salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusaliin gaalayna ahaayeena waa kuwa leh wakunaa nukadibu biyowmi gaalay ahaayeen ayib fainhum ataacuu lidalika hadday salaada kaa yeelaan faaclimhum waxaad u sheegtaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku farad yeelay sadaqatan zako tuukhadu laga qaaday sadaqada min aghniyaahim kuwooda aghniyada ah alagniyaa fi baabi zakaat markii baabu zakaad la joogo haniyaa la dhahaa man nisaab qofkii xoolihiisa ay gaarhaan qadar mucayan oo sharciga uu sheegay afartan neef oo ariga qofka haysta baabu zakaat waxaa la dhahaya hani baa tahay neef ariga bixi shan neef oo geela qofka haysta hani baa tahay neef ariga ka bixi baa laleeyahay marka min aqniyaahimta kuwaasa hadda loola jeedaa baabkan asaga ah fii baabi zakaat marka laga hadlaayo fa turaddu waxaa lagu celin wixii laga qaaday kuwooda zakada ay ku waajibtay fii fuqaraa'ihim fuqaradooda lagu celinayaa damiirkaasi fuqaraau lmuslimiin haddii la yidhaahdo in zakada la naqlin karo oo qoladan inti laga qaado meel allaala meesha looga baahan yaha la geyn karo waa qowl ay madaahibta qaar qabaan fii fuqaraa'ihim fuqaraai anfusihim aqniyadaasi xoolihii laga qaaday faqiirka fiirinaayo ee jiiraankiisa ee qaraabadiisa alla siini ayaduna waa madhab kale haddii laakiin ay jirto axkaam shareeco caam ahoo weliyul amar uu gacanta ku haya asagaa tadbiirka iyo maamulidda meesha ku habboon loo daynaya maxaa yeelay ninka xaakimka acmaashiisa iyo shaqadiisu hadba maslaxada raciyadiisa ayuu maaragtay gacanta ku hayaa Ah, saas weeyaan fa inhum ataacuu lidalika hadday ka ateecaan zakadiina oo ibdhahaan waan bixinaynaa fa iyaaka waxaad iska ilaalisa on kaaga digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa ugu wanaagsan iska ilaali xoolaha waa kala qiimo badan yahay hashii maaragtay rimaygaheed iyo ritigii qoorkahaa iyo midii irmaankeeda la maalaayey neefka isha ay qabanayso ee ugu badan xoolaha ha laacin oo ha ka soo aruurinin iska ilaali ayaguna haska ilaaliyaano sharaa'iru amwaalihim xoolahooda kuwa ugu shar badan ee neefka cabada dishay ee jiran ee naafadaa ee carajka indhahala ee xerada looga guuray kaana ayagana lagama qaadayo maxaa la rabaa marka wasatun bayna dalik dhexdhexaad baa la rabaa wataqii iska ilaali dacwat almadluum qof laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali oo meeshan waxaa ku jira fain khaalafta wa akhadta karaaim amwaal haddaa intaad khilaafto xoolihii ayagaa laga rabay wax ka koreeya aad ka qaado madluum weeyaanoo qofka waa dulmisay haddii la dulmiyana madluum waa habaartami habaarkiisana waa la aqbali iska ilaali inuu ku habaarin wataqwi dacwat almadluum mid laga gardaran yaha oo la dulmiyey noocuu ahaada dulmiga oo idilba waa cumuum xadiidku fa inahu laysa ma ahaanin baynahaa dacwadiisii iyo habaarkiisii iyo wa bayna allahi ilaahi xijaabun ooma dhexeeyo si toosaa markaaba loo aqbali samaawaadka intay gudubto oo ay daruurahoo dhan jeexdo ayay waxay tegaysaa xadara makaankaas iyo meesha ilahay ku aqbalo halkaas tegaysaa ilahina waa aqbalaya subxana wa tacaala marka qofkaa madluumkaa mar walba ilaahay baa la jira xataa gaal hadduu yahay oo la dulmiyo madluum hadduu yahay madluumkaasi ilaahay waa u gargaaraya subxaana wa tacaala xataa kaafir hadduu yira waa lama ogolo in qof la dulmiyo marka daalimkuna isaguna waana dembiile habaarkaana khatar ba ugu jira in la habaaro in marka dadku ay dadka kale ku amar taagleeyaan oo dhibaato u geystaan ay moodaan deen arrintu inay sidaa ku dhammaatay yaan u malaynin waxaa laga yaabaa inuu huurinayo oo hurdo ay hayso oo faraxsan yahay oo u jiifo il ilmaynaysana il ilmaynaysana oo gacmaha kor u taagaysana ay jirto fii dulami leyl habeenka mugdigiisa gacmaha kor u taagaya oo la ilaahay hebel waa i dulmiyey ilahina waa aqbalaya subxaana wa tacaala marka maxaa soo baxaysa waxaa soo baxaysa doqon qufacday meel laga soo gaarayna ma taqaano doqon qufacday meel laga soo gaarayna ma taqaano a meesha lagaa soo gaaray waa madluumba aad dulmisay dhaalimkaas la dulmiyeyna habaarkiisa waa la aqbalaya iyo ducadiisa wain walow kaana bacda xiin walow kaana laansuranaka walow bacda xiin ay soo aroortay waqtigu ahaadaba hadduu dib dhaca haataa marun buu imaanaya qaala xadaanaa ibn abi cumara moxamed ibnu yaxya weeyaane ibn abi cumar sheikhu muslim moxamed ibnu yaxya bin abi cumar alcadani moxamed ibnu yaxya bin abi cumar alcadani qaala xadaanaa bishrun ibnu sariy qaala xadaanaa zakariya ibnu isxaaq xaa وxadaثna cبd بن حmaydi qال xadaثna abu cاaصم النبيل الضحاq بن مkلد شhيkh الbخاrي عن زكريا بن إسحاq عن yaحyى بن cبداللahi بن سyفي عن أbي mعbd واسمه nاfiذ عن بن cbاsi cبداللhi بن cbاs بن cبدالمطلب أن النبy slى الlه عليه وaلiه وsلم bعثa mعاada ilى الyمن nabiga mعaad buu ymn u diray qaadiyan daaciyan jaabiya muhiimaad far badan buu isku wada qabatay faqaala wuxuu yidhi inaka sataatii qowman dad baad u tegi doontaa ahlulkitaab bimili xadiidi wakiic wakiic baa marka la mutaabicinaya waad garatay wakiic bnu jaraax sheekhiisaa layskugu imaaday qala xadaanaa umayat bnu bislam alcayshiyu qala xadaanaa yaziid bnu zuraycin qala xadaanaa aroox wahuwa ibnu qasimin can ismaaciil bni umayata can yaxya bni cabdillahi bni sayfiy can abi macbadi naafidi mawla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal lama bacatha mucaadan markuu u diray ila qaala inaka taqdumu calaa qowmin ahli kitaab dad ahlu kitaab ahoo tawraad sheeganayo diintii yahuud bay qaateen yamantu yuhuuddaa soo gashay markaa tawraad bay sheegteen qoladaasaa u tegi doontaaye ama muxuu ahaa kiristaanka iyo nasaarada iyo markaa yaa soo gashay soo gashay yahuudan dhinac ka soo gashay kiristaankana waa kii soo galay ardulxabash nimankii najaashi iyo waxaan ujeedaa abraha abraha waa kii kasoo duulay yaman ee kacbada kusoo duulay kuwaana markaa nasaara bay ahaayeen nasaaraya kuwaana ahaayeen yahuudna way soo gashay labadaba way soo galeen inaka taqdamu calaa qawmi ahli kitaab yaman dhulka la yidhaahdo qoladaas ahlu kitaabka sheegtaad u gelaysaa falyakun ha noqdo awala maa tadcuuhum waxaa ugu horreeyaed oo ugu yeedhay ilayhi cibaadat llahi caza wajal ilahay cibaadadiisa cibaadada ilahayna xaggee ka bilaaban horta waa iqraaru alcubuudiya lilah inaad ilahay u qirto cibaadada wa nafyi alcibaadati camaa siwaah wixii ka soo harana aad ka anfiso ifraadu alcibaada tawxiidka horta waa inaad taxqiiqu tawxiid baa la rabaa fa idaa carafu allaha markay ilahay aqoonsadaan fi acd alfiraq aan soo sheegnay alkaramiya iyo jahmiya iyo almacrifa wallafdi kuwii lahaa qoladaasaad daliishan karta fa idaa carafu llah marka waxay dhaheen yani tawxiidka iimaanku almacrifa wey macrifat llah fa idaa carafuudana ku dhegeen laakiin adiladii kale cawey waxaan soo sheegnay fa idaa qaaluuha laa ilaha illa allah hadday dhahaan fa idaa calimuu ayadana waa soo socotaa inay maaragtay macrifada iyo cilmiga iyo muuqinan baa imaan doonta qalbiga iyo caqiidadana inay laazim tahay marka yaqiin qalbi ah iyo macrifo iyo aqoon iyo talafud carabka lagaga hadlay iyo xubnihii iyo jawaarixdii oo rumaynaya waxaad sheeganayso fa idaa carafuu allaha markay ilaahay aqoonsadaan fa akhbirum waxaad u sheegtaa ana allaha ilaahay farada calayhim inuu ku farad yeelay hamsa salawaad shan salaadood fii yawmihim wa laylatihim xadiidu mucaad waa soo martay mar dhow abirum ah, eh, eh, eh, kalimada tawxiidka waa kasoo sheegay u sheegay awala ma tadcuuhum shahaadatu an laa ilaha illa allah waa kasoo sheegnay marka xadiidka waa riwaayatu xadiid bilmacna wey shahaadatu an laa ilaha illa allah wey waxaa laleeyahy fa idaa carafuu allaha ilahay markay aqoonsadaan biihbaati alcibaadati lilah wa nafyi alcibaadada camaa siwaah taa wey laa ilaha illa allahu nafyigii ihbaatkii taa markii lagu dhawaaqo macrifadeedii iyo aqoonteedii iyo yaqiinteediina qalbiga ay taabato markaasay tawxiidku faahbirhum ana allaha farada inuu farad yeelo calayhim khamsa salawaatin fii yowmihim wa laylatihim faidaa facaluu hadday salaaddii sameeyaan oo la imaadaan faahbirhum waxaad u sheegtaa an allaha alle qad farada calayhim inuu ku farad yeelay zakaatan zako tuukhadu laga qaadi min aqniyaahim kuwooda qanaya xoolaha leh faturaddu calaa fuqaraa'in fuqaradoodun baa loo celinayaa ayagaasaa dabcan mudan kuwa kuu dhow ee faqiirka ee arkaayo ee baahidooda ay muuqato kuwaasaa lala gaari fa idaa ataacuu bihaa hadday yeelaan oy zakadiina diyaar u noqdaan inay bixiyaan fakhud minhum ka qaad zakada watawaqa iskana jir oo ka dhowrso karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwooda kariimka ah ee nafiiska ah nafiis waxaa loogu magacaabay tatacallaqu bihi nufuus nafta ku tacalluqda neefka xoolahaada iskugu mid kuguma aha neef waxaa jira mar walba qofka qalbi uu ku hayn oo mar walba uu maaratay dareenkiisa ku jiri xoolaha qofka uu leeyahay neefkaasoo kale iska ilaali ha qaadin oo ha u dhawaanine baab dheer iyo tarjumo dheer buu meeshan soo naqliyay imaam nawowi baab lamri biqitaali innaasi xataa yaquulu laa ilaha ila allah maxamedun rasuulu llah tawxiidkaasaa dadka gaalada ah gaalnimadoodaasi tawxiidku ay diideen baa keentay ilaah laa ilaha ila allah moxamedun rasulullah dhahana gaalo wey kadib wayuqiimu salaata salaada ay ka oogaan oo wayuutu zakaata ay ka bixiyaan oo wayuuminuu bijamiici maa jaa bihi nabiyu wuxuu nabiga la yimid oo dhan ba ay rumeeyaan wa ana man facala dalika ninkii intaa la yimaada casama nafsahu naftiisa waa badbaadiyey wamaalahu xoolihiisana waa badbaadiyey ilaa bixaqiha laa ilaha ila allah xuquuqdii ay laheed oo laa ilaha ila allah waxbay ilaalinaysaa waxna way reebaysaa waxna way reebaysaa xaqi laa ilaha ila allah waxaa kamida marka qisaastii iyo xuduuddii baa kamid a muqhtayadyaad iyo macaani bay leedahay laa ilaha illa allahu qofleh haddii wax la yeelo oo la dilo de adna laa ilaha ila allahudii ku badbaadin mayso oo oh, laa ilaha illa allah baad ku xadgudubtay wey qisa ilaa biaqiha xaqu laa ilaha illa allah baa meel kaga dhacday marka laa ilaha illa allahu kuma kuma badbaadinayso maxaa yeelay qof laa ilaha ila allahu leh baa dishay wawukilat sariiratuhu qofka daahirka ka muujistay islaamnimada ee iimaanka waxaa loo wakaalanaya oo loo tala saaran sariiratahu wixii sirtiisa oo qalbiga ku jira ila ilallahi tacala ilahay baa loo wakiilan adiga laguma dirin daahirka baa lagu diray dadka inay islaamaan tukadaan laakiin ood u sheegaysaa ood gaarsiinaysaa musalladna kuma tid kuma khasbaysid laakiin hadday intaa muujistaan qalbigiisa ha ka sheekaynin oo qalbigiisa ha laacin oo ha dhihin jeeda ilahay dartii kama aha ikhlaas kama aha iimaan kuma jiro waa munaafiq waxaasoo dhan ha dhexgelin waa umuur qaybiyaada oo rabbi uunu garanaayo wakilat sariiratuhu ila allah ilahay tacala korahay waa loo wakaashay wa qitaali wa baabun wuxuu ku saabsan yahay qitaali man manaca zakaat qofka zakada diiday in lala dagaalami hadduuba inkarana gaalnimo iyo ridaa loola dagaalamaya hadduu diido oo uu dhahamo bixinayo oo ta'wiilaad iyo ula imaado ama jahlina buqaad buu noqon baaqi buu noqon marka waa xoog baa looga qaadi aw hayriha ama waxaan zakada ahayn oo kasalaati min xuquuq lislaam wa ihtimaami limaami bishacaa'ir lislaam qofka muslimiinta hogaamiya waa inuu ihtimaam iyo taxadar iyo muxuuha tixgelin siiyo islaamka shacaa'irtiisii iyo astaamaha diinta ee waaweyn salaada iyo soonka iyo xijaabka iyo masaajida iyo aadaanka iyo ciidaha iyo shacaa'ir islaam baa la dhahaa waa astaamaha waaweyn ee diinta waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub wey taqwadayna ka mid tahay in la ilaaliyo o la weyneeyo qala xadaثna qtayba bnu saciid bnu jamiil bnu drيf الbغlani qala xadaثna layth bnu sacdin الfahmi can cuqayl bn abi khalidi can الzuhriy mxamed bn muslim bn cubaydillahi bn shihaab abu bakr alimam qala akhbaranii cubaydullahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuud axadu fuqahaai sabca buu ka mid yahay fi casr taabiciin can abi hurayrata dawsi cabdiamaan binu sakr cabdiraxmaan binu sakr fi alaaiina qawla calaa ismihi wasmi abihi soddon qool baa la iskugu khilaafsan yahay abu hurayra magaciisa iyo aabihi magaciisa laakiin magaca ugu mashhuursan waa cabdiraxmaan aabihiina sakr qaala wuxuu yihi abu hurayra lamaa tuwufiya rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ilaahay markii la oofsaday oo uu dhintay marka nabiga waa la oofsaday waa dhintay inaka mayit wainahum mayituun afain mita fahum lkhalidun fahum lkhaalidun yani afain maata aw qutila qalabtum adilo fara badan kullu nafsin waa dhintay nabiga sala allahu aleyh waali wasalam lama dhihi karo nabiga waa dhintay waxaas waa waxba kama khuraafo wey waa dhintay rasuulka calayhi salaam qabrigiisuuna ku jiraa sala allahu aleyh wasalam xayaato kale oo midii adduunka ahayn ayuu ku nool yahay xayaata barsakhiya la yihahdo sala allahu aleyh waali wasalam yaa uu salliga aan ku sallinayno waa maqlaya waa la gaarsiinaya gaarahaan jumcada toos baa loo gaarsiin u maqli maalmaha kalena malakun muwakal sala allahu aleyh waaalih wasalam lamaa tuwufiya rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam markii la oofsaday wastukhlifa abuu bakar abuu bakar la khaliifay bacdahu bacda rasuulihi sala allahu aleyh wasalam rasuulka gadaashiisa markii abuu bakar la magacaabay inuu ummadda hogaamiyo oo uu hawshii halka kasii wado liannahu hakad hadday gasho maamulka iyo nidaamku fawdaa imaananaysa laa yaslixu nnaasu fawda laa suraata lahum dadkuna inay fawdo ku noolaadaan ayna madax lahayn ma socon karto marka nabiga oon la xabaalin ayaa waxay garteen ahmiyada ay leedahay imaamada iyo khilaafada iyo maamul iyo qiyaada iyo kala dambayn marka nabigoo nool baa calayhi salaatu wasalaam abubakar ayaa la magacaabay oo lala bayacooday oo ummaddii oo dhan ay ogaadeen inay hoggaan leeyihiin markaasaa deena tajhiiskii iyo diyaarintii iyo xabaalidii nabiga iyo tartiibaadkii la galay kadibna ummaddu ay si toosa u socoto halkii laga sii waday masiiradii wa kafara uu waxaa gaaloobay markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam abubakar la magacaabay oo wa kafara uu kufriyey man kafara wixii gaaloobay oo min alcarabi caraba kafara man kafara min alcarab kufrigaas isaga ah horta laba qaybood baa loo qeybinayaa markuu nabiga dhintay intii muslimiintaha ee muwaxidiintaha markii laga soo tago ee aan shakina ku dhicin axkaamtii sharaa'icdana aan midnaba aan diidin magaalooyin saddexayna maarata ku aruursanaayeen maka almukarama madiina almunawara iyo qaryad juwaatha la yidhaahdo cabdilqays nimankii la dhihi jireen soo maray baxrayn qaryo ay deganaayeeno jawaasal dhihi jir saddexdaa masjid baa meel salaadaha laiskugu imaan oo jamaaco lagu tukan oo tawxiidka laga muujin oo shacairta sideeda ay uga socoto ayaa ka jirta markuu nabiga dhintay alayh salatu wasalaam ummaddii dhanneed islaamka wada qaaratay muuqaalkii guud markuu nabiga dhintayba qaarra waxay ku daba dabafayleen niman niman kale oo nabinimo sheegtay ka musaylimat alkadaab eh, ahluyamaama musaylimat lkadaab bay raaceen kuwana aswad ulcanzi bay raaceen oo waa reer yamaneed kuwana kuwo kalena mushrikiin bayba noqdeen oo wixii aabbayaashood ay ku jiri jireen iyo kufrigiiyo gaalnimadiiba intay ku noqdeen yay soon iyo salaad iyo zakaad iyo acmaalulxaj iyo cibaado o dhan ba waa diideen waa diideen gaalay noqdeen oo acraabtii bay ku noqdeen reer baadiyi kuwa marka labadaa qayboodba kuwa nabiyaal kuwa sheegtay oo kadaabiin oo dajaalyana raacay iyo kuwii shirki iyo gaalnimo iskaga noqday iyagoo nina raacin labadaasba khilaaf kama jiro kufrigooda iyo gaalnimadooda la dagaalanka ay saxaabada la dagaaleen iyo calankii abubakar uu taagay calam aljihaad ayaduna muran kama taagna laiskumana khilaafin qolo kale waxaa jirtay leh muwaxidiin baan nahay laa ilaha illa allah salaadana waan tukanaynaa acmaasha badaniga laakiin xoolaha anaga zaka kama bixinayno khud min amwaalihim ayaa la yidhi sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha nabi maxamed baa lala hadlaayay ka qaad zakada zaka aad ku dahirayso oo dembigooda lagu dhaafayo ood ugu ducaynayso yaa noo duceyno maanta dembiga naga ku dhaafayo noo alla baryaya ayay yidhahdeen ta'wiilka faasidkaay la yimaadeen jahli iyo aqoon la-aan iyo macrifa la-aana waa sababay u ahayd kuwa ayagaa zakadii bay diideen laakiin waxay leyihin laa ilaha ila allah salaadana waan tukanaynaa bay leeyihin weliba dadka odayaasha ee cashaa'irta ee hogaamiyaasha qabiilka ayaa arrintaasi ka dambeeyey qaar qabaailka carabta kamid a waxay jamciyeen xoolihii zakadaha ayagoo raba inay keenaan sidii loo keeni jiray ayay odayaashoodii marada uhagoogteen oo dheheen ma keenaysaan celiya waxan ma celiya bay dheheen kuwa weeye marka kuwa niqaashka iyo ijtihaadaadka uu galay bayna abubakar wa cumar abubakar iyo cumar meesha ay isku hayeen halkaa weeyaan markii dambana abubakar tiisi ay noqotay cumara radi allahu canhu uu fahmay inuu abubakar xaqa ku taagan yahay waa masalada marka dhammaan masaaisha o dhan ma ah waxaa khilaaf ka taagan yahay kufriga bawaaxa ana labada qaybood horean sheegnay way kuwana buqaat ayaa lagu magacaabay kuwan muslimiinta sheeganay laakiin sikada diiday waa kuwa buqaada oo xukunkii shareecada iyo hogaankii muslimiinta ka hoos baxay amarjida la yimid wey qaala cumar bn khadaab wuxuu ku yidhi abibakr kayfa tuqaatilu nnaas see dadka oola dagaalamaysa walxaal qad qaala rasuulu llah wuxuu nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay faray dadka inaan la dagaalamo gaalada ah yaa loo jeedaay xataa yaquuluu ilaahay ka dhahan laa ilaaha ila allah tawxiidkii wey faman qaala laa ilaha ila allah qofkii dhaha faqad casama minii wuxuu iga badbaadiyey xaggayga maalow xoolihiisii oo gaal xarbi ah sidii loola dhaqmaayo xoolihiisa la qaniimaysan mahayo wa nafsahu naftiisana la banaysan mahay ilaa bixaqihi xaqii lagu lahaa islaamka uu ku lahaa mooyeene xuquuqdii kale mooyeene wa xisaabuhu wixii xisaabaho qalbigiisa ku jira iyo asraarta hoosana waxaa la xisaabtamaya cala calallah ilahay korkiisay ahaatay annaga daahirkan baan xukumaynaa aayad xadiidkaasuu nabigu yidhi abubakaroo seeda la dagaalami marka abubakar radia allahu canhu iyo cumar ayaa marka masaladii ka niqaashaya oo ka doodaya abubakarna marka wuxuu daliishan doonaa qiyaas ninki la yidhaahdo cumarra cumuum laa ilaha illa allahuda cumuumkeeda waxaa labadoodaba marka ka maqan xadiidka cabdullaahi bin cumar uu wariyey oo radia allahu canhu ku daray xataa yaquulu laa ilaha illa allah wayuqiimu salaata wayuutu zakaat faidaa facaluu dalika xasanuu mini in salaada iyo zakada lagu darayo aayadda qur-aankeeda iyadana waa laga fahmayo waa ka muuqataa ah, fain taabuu waaqaamuu salaata waatuu zakaata faalluu fakhalluu sabiilahum mafhum lmukhaalafa maxaa laga fahmaya hadday salaada tukan waayaan oo soo zakada bixin waayaan laa yukhalla sabiiluhum la dayn mahayo waa la haystaa waa lala dagaalami marka abubakr radia allahu canhu qiyaas salaadii iyo zakadii buu iskaga qiyaastay salaadii iyo zakadii ayuu iskaga qiyaastay ah, midda kale xaqi haadaas cumuumkeedana waa gelinaya ilaa bixaqi haadaas zakadii baa soo gelaysa ayuu leeyahay faqaala abubakr baa wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay la uqaatilana waan la dagaalami man faraqa qofkii kala geeya bayna asalaati wazakaat soo maarti salaadii buu markaa ya asala oo in lagula dagaalamayo qofkii salaada ka taga in lala dagaalami ijmaac bay ka aheyd bayna saxaaba ijmac bay ka aheyd hala dilo qaarkood qisaas baa loo waxaa loo dilayaa mxuuha xad baa loo dili oo waa muslim xabaalaha muslimiinta lagu xabaali qaarkood maxay murtad weeyaan gaal weeyaanoo xalkaasaa loo jiidaya waxaa laisku qabtaba laakiin salaada qofka ka taga waa la dilaya kuwa ugu dhowaa waxay leeyihin waa la xabisi ima an yusalliya wa ima an yamuuta fi sijni inuu ku dhinto ama uu salaad tukado xabis baa lala dhigi wax marka cancayno u haya salaadii qofka ka tegay ma jirto laa uqaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaat qofkii kala geeya maxaa yeelay salaadu waa zakadu waa qariinatu salaat salaadda la xidhiidhaa qur-aanka kariimka fiiri waaqiimu salaata wa aatu zakaat waa la israaciyaa lama kala reebo fa ina zakaata zakada buu yidhi abubakar xaqulmaali waa maalka iyo xoolaha xuquuqda lagu lahaa siday salaadaba u tahay xaqulbadan waa laba xaq marka qiyaas buu yuu aaday wallaahi baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan ciqaalan dabar kaanuu ay ahaayeen yu-aduunahu kuwa geeya oo u guta u geeya ilaa rasuulilah markii zakada la aruurinayo dabarkii ay keeni jireen hadday ii diidaan oy keeni waayaan iska dhaaf xoolo noole laqaataltum waxaan kula dagaalamaya calaa mancii diididda ay diideen ciqaalan waa dabar riwaayo kalena waxay tihi canaaqan waxaasoo dhan waxaa ka hadlaysaa shay qaliil waxa weyn iska badhaafa wax yar xataa hadday reebtaan oo siday ahayd u bixin waayaan waktigii nabi ay u bixin jireen waa kula dagaalami buu yidhi nusqaantaa iyo waxa ay ka reebeen kama aqbalaya buu yidhi marka ciqaalka in la yidhaahdo min baabi darbi lmithaal weeyaan oo wuxuu u taagan yahay wax yar buu u taagan yahay dabarka wa ilaa dabar zake kama baxdo oo zakena kuma waajibto dabarka xoolaha lagu dabro geela iyo xoolaha lagu dabro dayib in loola jeedo waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta maehe ciqaalku mar buu zakada soo geli oo hadday tahay qofbaaba baaba wuxuuba gataaba curuudu tijaara badeecu gadaa badeecadiisa maxaa ka mida dabar baa kamida xarkaa kamida xarkaa waa la gataaye marka xariga asaga ah oo curudu tijaarada ah qiima ahaantiisa wax qiimihiisa dhan hadduu zakada ka reebo inta kaleu xisaabay dabar qiimihii buu ka tegey laqaataltum calaa mancihi waan kula dagaalamaya waxaa weeyaan curudu tijaarada waxaa laisku hayaa xataa shaaficiyada qaar baa waxay qabaan zakada badeecada iyo beecsharada caynta naftirkeeda la qaadi iyo meehe qiimihii maa la qaadi iyo meehe mukhayar weeye khiyaar buu leeyahy saddexdaas riwaayadu ay jirtaa shaaficiyadu marka qaar baa waxay leeyihiin dabarka laftirkiisa zakada laga qaadi karaa xoolii baa la xisaabay maxaa kuu waajibay intaasoo dabar keen dabarkii laftirkiisa iyo mehe lacag baa loo bedelay oo qiimihii ayaa la bixin lacagnimaa intaba way jirtaa marka calaa qawlin in qiimihii la bixin karo ama mehe caynta la bixin karo labada waan ku fasiri karaa wallahi low manacuunii ciqaala ama riwaayada iyo eh, ra'yiga leh ra'yiga leh ciqaalka waxaa loo jeedaa zakaata xawl sanad zakadiis ayaa ciqaal dhihi jireen sanadka markuu soo wareego xoolaha zakada ciqaal la dhihi jira taa xogoo bucdaa ku jira liannahu masalada min baab waxaa loo soo arooriyey oo abubakar u keenay fii xaalati tadyiiq watashdiid yacni wax yar buu ka hadlayaa sanad zakadeedna wax fara badan wey marka xaggaa ma ahee wax yar aqal min qaliil wax yaroo xataa xarig iyo dabar oo kale ah hadday bixin waayaan iska dhaaf xoolo kale waan kula dagaalami buy kaanuu yaaduunahu ilaa rasuulilah laqaataltum calaa manci baan kula dagaalami faqaala cumar bn khadaab abubakr soo maartay mawqifkiisa waa lagu yaqaanaa markay xaaladdu adkaato xagga mawaaqifta abubakr baa kaga horeyn jiray cumar bin khadaab radia allahu canhu wa ardaa xaaladdu markay adagta in sawaabka la waafaqo siday aheydna loo waajaho inaba aan sarmaseegto la samaynin abubakr baa kaga horeeya cumar bin khadaab radia allahu canhu amhilaa jirta ee sheegi kara kow tan hadda aan taaganahay maxay ta zakadii markay timid abubakar xaggee buu istaagay mawqifkaas aan haba yaraatee tazacsuc aan meel aan aan loo leleexanaynin buu istaagay waana ku guulaystay haddii dadka ayaga ahaa zakada diiday waxay ku khasbanaadeen inay waddada muslimiinta soo raacaan qodobka labaadna muxuu ahaa masalata markuu nabiga dhintay alayhi salaatu wasalaam baycadii iyo laga hadlayay ah, markuu nabiga dhintay horto cumar seef buu qaatay wuxuu yidhi qofkii dhahaa nabi maxamed baa dhintay kurkaan jarayaa buu yihi abubakarna muxuu istaagay mowqifku istaagay si degan oo cilmiyaysan ayuu u hadlay adiladii qur-aanka iyo nusuustii shareecadana istidkaar waa soo ceshaday markaasuu umadda ku dul akriyay wa ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afay maata aw qutila inqalabtum calaa aqaabikum ayuu ku dul warkii o dhan waa la kala saaray markay beecadi timi markay niqaashkii iyo doodii ansaar lala niqaashayay saqiifatu binu saacida ay timidna hadalkii abubakar wuxuu noqday hadal soo afjara wax allaala wixii dood ahaa ay wateen walaalahayood reer ansaarood reer ansaareed ay wateen wuu soo afjaray oo adiladiisiiba waxay noqotay adila daamiqa meel fog bay gaadhay ilaa ay markaaba ay isdhiibeen oo ogolaadeen masalatu jaishu usama isaguna jeish ciidan oo usaama binu zayd eh, eh, uu nabiga u dhiibay qiyaadada ee uu yidhi ardu eh, shaam hala aado iyo reer room oo nabiga calayh salaam isaga oo diyaariyey uu ka dhintay ayuu cumar wuxuu yidhi abubakar oo xaalad culus baa lagu jiraa waxaa jirta thawra daakhiliya kacdoon gudaha ayaana haysta oo kuwa kuwa gaalo musaylima kada bay raaceen kuwa aswadulcanzi bay raaceen inkastoo aswadulcanzi qubayla wafaati rasuulilah waa la dilay sidaasaa xoog badan fayruus baa dilay saxaabi la dhihi jira radia allahu canhu marka eh, laakiin kuwii adeegahay gaaladaha weli waa jireen kuwa waxay raaceen duleyxa kuwa waxay raaceen islaam baa xataa isharaxday oo sheegatay laftirkeeda waa qaar baa raacay kuwa sekadii diide inaga gudaheeniba ciidanka marka waan u baahannahay hanaga dirin ma jirtuu yidhi cumar abubakar radia allahu canhu ciidan uu nabi maxamed alayh salaam calankoodi taagay aniga furi mahaya buu yidhi tii cumar abubakar baana sax noqotay maxaa yeelay cadowan daakhiliga way ku filan yihiine cadawgii khaarijigaha ee dhabarjebinta samayn lahaa ee dhihi lahaa nabi maxamed baan dhintay hadday kala daasan yihiin aan weeraro markay maqleen ciidan weyn oo xoog badan ayaa inagu soo wajahan kuwii kale waxa weeyaan waa cabsadeen waxay dhahan war nimanka waa ishayaan xoog bay leeyihiin looma dhawaan karo intii kalena markaasaa deena la qararamsaday oo gacanta lagu dhigay abubakar radi allahu canhu mawqifkiisay ka mid ahayd mawqifka saddexaad ee sheegi kara afaraad ya sulxu lxudaybiya haddee wuxuu ahaa isaguna ra'yigii waa kii sax buu ahaa oo hadalkii nabiga alayh salaam iyo garab istaagii nabiga u garab istaagay ayadana waa jirtaa maslatu jamc qur'aan maslatu jamci qur'aan ayaduna cumar radia allahu canhu markuu ka hadlay wakaa marka abubakr radia allahu canhu wa ardaha ninkaa qiimaha badan buu ahaa cumara radia allahu canhu iyo saxaabada nabiga dhammaantood aad iyo aad bay maratay u wada qiimo badnaayeen dad ilaahay doortay lisuxbati muxamed u doortay ayay ahayd ayay ahaayeen faqaala cumar baa wuxuu yihi ibnu khaaab wallahi baan ku dhaartay maa huwa xaalku ma aha ilaa an ra'aytu llaha waxaan arkay alla inuu caza wajal qad sharaxa sharxay sadra abi bakrin abubakr xabadkiisa lilqitaali dagaal waxaan arkay abubakar inuu dagaal u diyaarsan yahay adiladanna uu ku qanacsan yahay yaqiin qalbigiisa ay gashay in adila xoog leh oo ku filan in lagula dagaalo nimanka maanacu zakaadka kuwa kale laiskuma hayee fa caraftu waxaan gartay anahu lxaqu inuu xaq yahay soo maartid faqalladtu fatabactu muuna dhihin ee fa carafti buu yidhi macrifa asagii ijtihaadkii markuu dib ugu laabtay adiladii jamcinteeda uu ka qayb galay ayaa wuxuu gaaray heer uu ku qancay inay masaladan masala sharci ay tahay asagaa ijtihaadkiisi baa ku qancay ee muunan ahayn muqalid muunan ahayn cumar oo culammadu waxay ka hadlaan qofka mujtahidka ma banaana inuu mujtahid kala taqliidiyo ma banaana asagana ha ijtihaado ijtihaadkiisa meeshuu gaarsiiye ha qaato marka ijtihaadka abubakar cumar waxaa iswaafaqay iyo ka facaraftu waxaan qoonsaday bacda anadari walbaxhi watatabuci adilada markaan fiiriye dib u fiiriyey ijtihaadkaygaana waxaa i gaarsiiyey oon fahmay anahu abubakr alxaqu xaq inuu ku taagan yahay ama anahu waxa uu abubakr doonaya alxaq inuu yahay qaala xadaana abu aahirin waxarmala abu aahir axmed bnu camr bnu sarxi ilmasri waxarmalata bnu yaxya atujaybi wa axmed bnu ciisa qaala axmed wuxuu yihi xadaana waqala aaakharani akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb almasri qala akhbaranii yunas bnu yaziidin can ibni shihaab azuhri qala xadaanii saciid bnu musayibin saciid bnu musayabin labada waa la xarakeeyahay bifatxi ilyaai wa kasriha in la kor dhabaana sii badan ana aba hurayrata ahbara inuu dhihi jira diidi jiraa la sheegay kasriga ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo gaalada wey xataa yaquluu laa ilaha ila allah ilahay ka dhahaan tawxiidka horta waxaa weeyaan dacwadaa horaysa dacwada in loogu baaqo oo dacwada la gaarhsiiyo oo diinta la gaarhsiiyo hadday diinta ay tawxiid qaadan waayaan waxa weye dacwada way socotaa diintu way faafaysaa waa diin caalami ah oo loogu talagalay inay gaadho maa balaqa leyl wanahaar habeen iyo maalin meeshay gaadhaan la rabaa shareecadan samaawiga qolo gaara iyo mandiqo gaara iyo juqraafi gaara ma laha inay gaadhaan la rabaa ha socotee marka banaanka ka mara hayna dhaafto ha socoto hadday socoto ayaga ay dhaafto gudihii bay soo galeen ruqcatu iyo islaamka duwalki dowladii islaamka ee sharcigii islaamka lagu maamulayay bay dhexda u galeen dhexda hadday u galaan wixii muslimiinta laga rabay oo zakawaadkaha iyo cushaariyaadkii zakada curudu tijaarada wix laga qaadayay ayagana xoolo in laga qaadaa khasab noqonoo jizyaa laga qaadi jizyaa laga qaadaya qaabka looga qaadana waa qaab sharciga uu sheegay can yadin hum saakiruun inay marka maxaasinta islaamkana indhaha ka fiirsadaan jizyadaa laga qaadaya ee gaarka ahee yar culaaban ee ayaga lagu yar cadaadinayana ay fiiriyaan kadib deena ay islaamaan oo muslimiinta ay soo galaan ujeedadaasaa laga leeyahay marka qofkii marka labadaba diidaa tawxiid ma qaadanayo haya dacwadiinana ma ogeli ma soo dhaafi karto halkaas shareecada ma ogeli cibaadat ma ogeli in ilaahay la caabudo keligii marka waxaa weeyaan shawka iyo qodax weeyaan islaamka ku taagan oo hortaagan caqaba weeye caqabadaasa marka waxay ku imaanaysaa in la zuuliyo jihadka ku imaanaya oo lagula dagaalamaya laa ilaha ila allah ninkii faqaman qaala laa ilaha illa allah qofkii yidhaahda casama minii wuxuu iga ilaaliya maalow xoolihiisa wa nafsahu naftiisa ilaa bixaqihi wixii xuquuqaho lagu lahaa wa xisaabahu xisaabtiisuna cala allahi ilahay korkiisay ahaatay qaala xadathana axmed binu cabdat adabiyu qaala akhbarana cabdاlcaziizi can idaarawardiyu can alcalaa alcalaa ibn cabdiraxman ibn yacquub xaa waxadathana umayat bnu bislaamin walafdu lah qaala xadaana yaziid bnu zuracin qaala xadaana roox roox ibn lqaasim atamiimi alcambari roox ibn qaasim waa soo marray mar dhow waa soo marray roox ibn lqaasim atamiimiy can ilcalaa bn cabdiraxmaan ibni yacquub can abihi aabihiisa cabdiraxmaan bnu yacquuba can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waalih wasalam qaala rasuulku wuxuu yihi umirtu waxaa lay amray aamirku waad garanaysaa cilmi iyo aqoon iyo macrifo darteed baa layskaga qariyey umirtu ay amarani allah ilaahay baa amray aamirka waa allah subxaanahu wa tacaala ilahay baa wuxuu amray an uqaatila annaasa inaan la dagaalamo gaalada iyo cadowga dacwada iyo diinta hortaagan xataa yashhadu an ilaha ila allah wayuminuu bi an ay rumeeyaan xataa yashhadu an ilaha illa allah soo ma marka waxaa weya aliimaanu qawlun bilisan yashhadu wayuminuu bi ay rumeeyaan yuminuu bidana waxaa weeyaan waa cilmigii iyo macrifadii iyo yaqiintii qalbigeed wey tii qalbiga gelaysa wey marka qawlun bilisan laa ilaha illa allah yashhadu laa ilaha illa allah yuminuu bi oo ah ictiqaadun bilqalbi labadaa waan haysataa jawaarixdii iyo acmaashii iyo ayadana waa soo ogaanay qaarna waan mari doonaa salaadii baa kamid ah oo ayadana iimaanka kamid ah ilahi waa kale wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum wma kaana allahu liyudiica iimaanakum iimaankaasna ijmac waxaa ku ah culamaau tafsiir in loola jeedo salaada salaada iimaan lagu magacaabay marka salaadu waa qeyb iimaanka kamid ah amaasha o dhanna waa sidaas wa yuuminuu bi ay ka rumeeyaan wa bima bihi wixii aan la imaadeen ay ka rumeeyaan wixii aan la imaaday ee qur'aan iyo waxya fa idaa facaluu dalika saa hadday sameeyaan casamuu minii markaa way markaa eeyi uu tawxiidkii uu ilaalinayo o badbaadinaya dimaahum dhiigooda iga ilaaliyeen waa maalum xoolahooda ilaa bixaqiha laa ilaha illa allah xaqeedii in markaas ay ku dhacaan oo loo qabsan kara mooyeene qof buu dilay waa loo dilaya xuduud buu ku dhacay waa loo qisaasi xuquuqdu laa ilaha illa allah waa loo qaban wa xisaabahum xisaabtooda wixii sir ahoo hoos ku jira cala allahi ilahay korkiisa iyu ahaada ilahay baa yaqaana naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala sarayr wey inagoo daahirka baan dadka ku xukumaynaa namama dirsanin baadiniyaadkooda iyo nawaayaadkooda iyo qalbigoodana namama dirsanin shaqana kuma lihin ah, ayib wa xisaabtooda cala allahi ilaahay korkiisu ahaaday laa calaya fa calaya albalaaq oo kale wey yani aniga korkayga ma aha aniga korkayga maxaa ah albalaaq gaarsiin baa korkayga ah waxadathana abubakr bin abi shaybata qaala xadathana xafs bnu qiyaatin can axmed sulayman can abi sufyaan abu sufyaan can jaabirin hadda kahor baan soo sheegnay wasmahu axsant baaraka allah fiik dalxata bnu naafic mashhuurun bikunyatihi abu sufyaan saas ma arkaysa jaabir buu ka wariyaa can abi sufyaan dalxata bnu naaficin can jaabir bni cabdillaahi wa can abi saalix isaguna can abi hurayra marka xadiidku mutaabacana waa leeyahay shaahidna waa leeyahay oo jaabir bnu cabdillaahi buu sanadkaa hore ku dhammaaday isla jaabir xadiidka uu warinayo waxaa warinaya abu hurayra laakiin abu hurayra ayaa ka warinaya abu saalix samaan meesha abu sufyaan uu ku jiray inta kale waa iskaga mid qaala umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo bimili xadiidi bni musayibin can abi hurayrata xa waxadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic bnu jarax xa waxadaanii moxamed bn muhana qaala xadaana cabdiraxman bn mahdi qaala jamiican dhammaanba waxay dhaheen xadaana sufyaan can abi zubayr can jaabir bni cabdillaah qaala jaabir bn cabdillahi wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam abu zubayr waan soo ogaanay kunyadiisuu mashhuur ku yahay isaguna magaciisa waxaa la dhaha moxamed moxamed bnu tadrus qaala qaala rasuulu lahi sala la ala slam wuxuu yihi umirtu waxaa lay amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilahay ka dhahan laa ilaha ila allah faida qaaluu laa ilaha illa allah marka laa ilaha illa allahda ma aha in lagu ikraahayo laa ikraha fi diin bu ilahay leeyahy laa ikraha fi diin khasab qofka laguma khasbaayo inuu diinta islaamka soo galo lagu khasbi maayo lagu ikraahi maayo laakiin maaa maxaa imaanaysaa arrintu waxay ku imaani laa ilaha illa allahdaas dacwo ahaan iyo diin ahaan ayaa qofka loogu sheegi oo waa sharci waa amar ilaahay oo samaawi ah in makhluuqan oo dhan alla uu caabudo basharka o dhan ilahay ay caabudaan oo laga xoroobo cibaadat almakhluuq ilaa cibaadat alkhaaliqna loo xoroobo ilahay in la caabudo khaaliq taasaa dadka la faraya haddii la qaato ahlan wa sahlan dadka hadday tawxiidka qaataan lahu maa lilmuslimiin wa calayhi maa cala lmuslimiin wixii xuquuqna waa leeyihiin waajibaadna waa leeyihiin wixii muslimiinta maarata ku waajibayna waa ku waajibay wixii xuquuqa muslimiinta ay leyihina waa leeyihiin laa ilaha illa allahu hadday diidaan dacwada iyo diintaa socota ay ka hor imaadaan hadday diidaan waxaa loo ogolaya inay iska haystaan shirkigoodi iyo annaga daahirka ilahay baa la xisaabtami doona lakin ku khasbi mayno kanaa'istoodii iyo duquusaadkooda diinigaha iyo waxay haysteen waa loo dayn oo intaad ogeeday islaamku uu faafahayey hal kaniisadoo la dumiyey ma jirto dimishqi iyo ardul muxuuah dhulka asaga ahay ay nasaaradu iyo mujuusta gaalada ay deganeeyeen wax maarata laga dudumiyey ma jirto ilaa yawmina haada gaalnimadii iyo muxuu ahaa kristaankoodii sidii bay u haystaan sidii bay u haystaan qabaayil baa jira ku dhex jira ciraaq iyo muxuu ahaa suuriya iyo weli gaala ah laguma khasbaayo laakiin maadaama oy dhulkii dhul islaam uu noqday axkaamtii shareecada islaamka ee lagu maamulayey wixii markaasi diin iyo tawxiid aan ahayn ee kale waa inay dabaqaan oo ilaaliyaan difaac mushtaraga inay amniga ka qayb qaataan waa inay dhaqaalaha iyo kobcinta dhulka iyo ummadda waa inay ka qayb qaataan oo zaka laga qaadaa muslimiinta iyana jizya bixiyaan intaa hadday diidaan marka waxay noqonayaan qodax ku dhex jirta muslimiinta oo cadow ah cadowgii marka kale ee hortaagnaa ku ka daran oo gudaha soo galay marka dagaalkaas saas ku imaanaya laa ilaha ila allah haddii kusoo weeraraanna difaac bay noqon haddii kale diidaanna hujuum bay noqon labadaba waa jira laa ilaha ila allah faida qaaluu hadday dhahaan laa ilaha ila allah casamuu minii waxay iga dhowreen dimaahum dhiiggooda waa amwaalum xoolahooda ilaa bixaqiha xaqu laa ilaha ila allah waxisaabahum cala allahi wixii xisaaboo sirahana dush ilahay baa korkiisa ahaatay oo la xisaabtami uma qaraa wuxuu akriyey qaraa'adaas saxaabigan waa noqon kartaa nabigan waa noqon karaa qawluhu tacaala inamaa anta mudakir waxaa tahay nabi maxamedoo waaniya xasuusiya tahay lasta calayhi bimusaytir ma tihid korkooda ku lagu salliday oo ku khasban inay islaamka galaan oo tawxiidka qalbigooda u galo adiga laguguma sallidin ilahay baa taas la xisaabtami eh dikriga iyo gaadhsiinta iyo wacdiga unbaa lagaa rabaa qaala xadaana abu qasaan almisbiciyu malik bn cabdilwaaxidin abu qasaanka isagu sheekhu muslim kunyadaasuu mashhuur ku yahay magaciisa ogaatay malik ibn cabdilwaaxidin qaala xadaana cabdilmalik bnu sabax can shucbata bn xajaaj alwaasidi can waaqid bni moxamed ibn zayd bn cabdillaahi bni cumara can abihi aabihii oo zayd bn cabdilaahiya can cabdillahi bni cumar awowiisa qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi oo ama aabihi zayd aabihiis qaala rasuulu lahi sala la alay wasalam wuxuu yihi umirtu an uqaatil annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah ilahay ka qiraan carabka kaga qiraan o ka sheegaan yashhadu iyo yaclamu qalbigina waa la rabaa iyo macrifadii iyo mxu shahaadadii tawxiidka laa ilaha illa allah wa ana rasuulullah ma kala hari karaan laa ilaha illa allah muxamadan rasuulullah ma kala harayaan haddii mararka qaar arta laa ilaha illa allahu keligeedoo la sheegay waxaa loola jeedaa shicaar waxay u tahay likalimati shahaadateyn shahaadateynki laa ilaha illa allahu mararka qaar shicaar u tahay oo laa ilaha ila allahu haddii keligeed la sheego maxamedun rasuullahna way la socotaa haddii la kala sheegana mid walba la caddee wayuqiimu salaata salaadda ay ka ogaan o kala imaadaan oo ka toosiyaan wa yuutu zakaata zakadana ay ka bixiyaan oo ka xadiidka cabdullahi bin cumar labada imaam wasiiray rasuulilah imaam imaamay huda labada xadiidkaasa ka maqnaa in salaada iyo zakadu ay socoto oo laa ilaha illa allahu la socoto fa idaa facaluu dalika markay sidaa la sameeyaan oo tawxiidkiina la imaadaan salaadii sameeyaan zakadana bixiyaan casamuu minii dima markaa waa marka dhiigooda badbaadaya wa amwaalum iyo xoolahooda ilaa bixaqiha wa xisaabahum cala allah wixii xisaab oo sir qalbiga ku jirtaan cala allah ilahay korkiisa waada ilah baa la xisaabtami doona idinku daahirka u kala dhaqma waxadathana suwayd bnu saciid min abi cumara qaala xadathana marwan marwan bnu mucaawiyata alfazari yani alfazariyan baa <clears throat> waa kuwama saciid bnu suwayd bnu saciid wa bnu abi cumara qaala xadathana marwan waxay ka ujeedaan suweyd iyo ibn abi cumar marwaan waxay ka wadaan alfazariya marwaan binu mucaawiyat alfazari baa la dhahaa marka iyagu mayna dhihin alfazariya mayna dhihin ee isaga sheekha u dhahaayo waxay ka wadaan oo marwaankan maanta waxay ka wadaan waa marwan alfazari oo ibn mucaawiya saas weeye oo hadduu dhaho maalan suweyd bnu saciid wa bn abi cumara xadaanaa marwaan alfazari muslim waa lagu qabsan karaa oo waxay noqonaysaa waxaan sax ahayn leannahu mayna dhihin fazaari iyagu marka waa inuu dhaho yani yani waa inuu geliyo yacnayaan alfazaariyi haddaad maqasho marka raawiga mubaashirka ma watee qofka kasii warinaya ama muslim musanifka ayaa wata min baabi tawdiix weeyaan wa tafsiir oo u caddaynaya can abi malikin can abiihi abi malik waan soo marray sacad ibnu daariq sacad ibnu daariq waa taabici kabiira can abiihi aabihiisna waa malik ibnu ashyam saxaabi weeyaan markaa sacad abi malik sacad ibnu aariqin can abihi aabihiis oo ah aariq ibnu ashyam alkufi ashjaci buu ahaa qaala samictu rasuulallah nabiga alayh salaam baan maqlay yaquulu leh man qaala qofkii yidhahda laa ilaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illah waxa ilahay hayrkii la caabudayana ku kufiya waa shardi waa nafyigii weeyaan kafara bima yucbadu min duuni illah wixii ilahay ka soo haray waa inaad banaanka iska dhigto soo ilahay ma rumaysid wixii ka soo harayna iska tuf laa nebi mursal walaa malak muqarab walaa weli saalix wax ilaahay hayrkii aad ku garab wado yaysan jirin wa kafara bima yucbad waxaa la caabuda min duuni illahi ilahay sokadiis qofka asaga ah xaruma maaluhu xoolihiisa waa xaaraam wadamuu dhiiggiisana in la daadiya waa xaaraan wa xisaabahu cala allahi bay u taallaa adig waxba ha baadhin waa munaafiq iyo waa murtad iyo waxba hoosta ku wataa iyo gaaladuu la socdaa iyo waxaasoo idil ee maaragtay tuhanta iska ilaali qofka muwaxid haduu yahay laa ilaha illa allah shacaa'irtii islaamkana uu muujistay qulubtiisa adiga laguma dirsanin faraha ka qaad dhiiggiisa ha banaysani waxadaana abu bakr bin shayba qaala xadaana abu khaalid اaxmar wasmahu sulayman ibnu xayaan abu khaalid اaxmar xaw xadaaniihi zuhayr bnu xarb abu khaytama qaala xadaana yaziid bnu haaruun kilaahuma can abi malikin can abihi abihiis abi malik ariq bnu ashyam ujala sacd bnu ariqin can abihi ariq bnu ashyam alkufi anahu samica wuxuu maqlaa nabiya sala allah aleyh wasalam oo yaquulu leh man waxad allaha qofki ilaahay waxida keligii inuu ilaahay cibaadada leeyahay aaminoo rumeeya uma dakara bimili xadidka wax lamiduu sheegay baabun awalu liimaani qawluhu laa ilaha ila allah baa u horaysa iimaanka adaliil calaa sixati islaami man xadarahu lmowtu qofka meydka mowtka adaliilu calaa sixati islaami man xadarahu lmowt qofku mowt kusoo xaadira oo aad laa ilaha illa allahu yidhaahda maa lam yashruc fi nazci hadduuna gudagelin nascu ruux nafti siibideeda hadduuna gaarin wa huwa nascu ruuxa alqarqara waa sakaraadkaasi qarqarada ahee shanqadhaa weeyaane wa nasqi jawaazu listikfaari in loo istikfaar dalbo dambi dhaaf loo weydiiya lilmushrikiina gaalada waa la nasakhay lama ogolo wadaliil calaa man maata cala shirki qofkii shirkiga gaalimo ku dhinta waxa uu daliil waxaa daliila fa min asxaabi ljexim inuu yahay walaa yunqiduhu min dalika shay waxaasoo idila waxba u taraynin cala wasaa'ili ah, wasaa'ilkaa kale iyo waxaa kale waxba u taraynin marka waa iska abwaab farciga la yihaahdaaye musanifka ma lehe waxadathana xarmalata bnu yaxya tujaybi qaala akhbarana cabdullahi bn wahbin qaala akhbarana yunis yunis ibnu yaziid idinka idiinma qoraya sooma abwaabtaas qaar ka mid a ya nin walba baab gaar u iska wata sooma ijtihaadaat lmujtahidiin waa marka mujtahidiinta raggi dambaa iska ijtihaaday laakiin musanifka wuxuu ku damaano qaaday intii axaadiidta isku mawduuca inuu hal meel kuu dhigi in baab loo dhigo marka baab loo sameeyo ciwaan loo sameeyo waa sahlanta marka cinwaankaas waa sida ay kala loo kala fahamsan yahay wey ama loo kala dheerayn badan yahay ama loo eh, jamcin kar eh, jamcin karo qaarna waxay samaynayaan kelimo jaamic alkelimi ahoo gaaban bay ibaab ka dhigan qaar way tafafaahin qaala akhbaranii yunis ibnu yaziidna can ibni shihaabin qaala akhbaranii saciid ibnu musayabin can abiihi aabihiis see maarati aabihiis marka waa saxaabi jaliila almusayab ibnu xasin radia allahu canhu qaal lamaa xadarat markay kusoo xaadirtay abaa aalib nabiga adeerkiis abu aalib ee aadka ugu roonaa difaaci jiray waa difaaci jiray garab buu u ahaa waa loo soo mari waayey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax dhiba in la gaadhsiiyo abu aalib oo nool waa difaacayaa laakiin nasiib daraa ku dhacdayoo diintii iyo nabiguu difaacayay kama faa'iidaysanin ma qaadanin wahum yanhawna canhu wayan'awna canhu dadkii la yidhi wey a waana difaacayaan iyagina waa ka fog yihiin abaa aalib markay ku soo xaadirtay alwafaatu geeridii jaahu waxaa u yimid rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abaalku u galay korintii uu soo koriyey kasoo bilow ilaa garab istaagi iyo difaaci jaahu rasuulu baa u yimid calayh salaam fawajada marka xadaradaas waxaa weye hadda xanuun culus baa haya lakin weli qarqarasadii may bilaabanin sakaraatulmowdkii ma bilaabanin waa xilli wax loo sheegi karo hadduu islaam laga aqbali laakiin haddii halkaa naftu ay gaadho dhuunta ah laga aqbali maayo fawajada wuxuu helay cindahu agtiisa abaajahl malcuunkii abujahl baa ag fadhiya camar bnu shihaab ibnu hiira camar ibnu e, hishaam ibn lgiira iyo kuwa ilmaadeen yihiin oo cabdullahi bn abi umayata ibn mugiira la yirahdo waa islaami doona markii dambe asagu abujahal gaalnimu ku dhintay laakiin labadana afa fadhida saaiibadiis ay saaxiibadiis wey faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam wuxuu yidhi kuwa waxba uma hayaan gaalnimadii ku sagootinayaan gaalnimadii iyo kufrigii iyay ku sagootinayaan nabiga calayh salaam baa marka wuxuu yihi yaa cami adeer qul laa ilaaha ila allah fiiri kelimadaas yaa cam war gaal dhimanayaa tahay waryaa war isgaar mu hadalka fiican ee qabow wax weyn buu saameyn ku yeelanaya qofka daaciga ah inuu isticmaalo xikmaa la rabaa yaa caam adeerow waalidnimadii buu u muujiyey qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah dheh kelimatan kelima dheh ashhadu aan kuu qiro laka adigaan kuu maqhraati kaco bihaa kelimada cind allah ilah agtiisa ilah agtiisaan kaaga maqhraati kaca adoo muwaxid anaad dhimata oon hadhow kuu shafeece laa ilaha illa allahu dheh maxamedun rasulullah way la socotahay faqaala abu jahl ba wuxuu yihi wa cabdullahi binu abi umaya isla markay fiir fahda faqaala abu jahl baa soo booday waa soo kala ordeen wa cabdullahi binu abi umaya ya abaa aalib war abu aalib atarqabu waxaad nici can millati cabdilmualib cabdilmualib oo aabbaha diintiisi maad nici marka waxaa weeye waa daaquud khabiid ah daaquud khabiid ah in la yidhaahdo aabbayaashaano ama aabbayaashaanaan ka soo oon shareeco iyo diin iyo kitaab iyo sunno midnaba aan la tixgelinin un la fiiriyo dhaqan iyo caado qabiil ama odayaal iyo muxuu ahaa wax laga soo gaaray aabbayaal oon shareeco waafaqsanayn hadday diin ku waafaqsan yihin waxma ahaateene waxaan shareeco waafaqsanayn oo caado iyo aabakasoo gaara in la daliishado min adawaaqiiti sayi bay kamid dawaaqiiday ka mid markaad <clears throat> aabbayaalka waxay kukuu tari markaad shareeco iyo diin aad maaragtay ka ka soo warinayso oy sanad ku yihiin sanad ku yihiin ama hadday khaldan yihiin makhaladkaad ku raaci maya ku raaci maysi a atarqabu can millati cabdimualib miyaad nacaysaa diintii cabdilmualib aabbaha qof walba aabihii marka aabihaasa lagu aabbahaas la sheegay aabihiisaa la sheegay asagaa lagu maaratay beerhawsanaya war ma aabbahabaa khalad ku jiray way dhahaan dadka qaar ma abayaashaanaa khaldanaa ma hebel baa khaldanaa waxaas lama fiiriyo waxaa la fiiriyaa maxaa qaala allahu ah maxaa qaala rasuulu ah maxaa diina maxaa kitaab sheegay tana laga hadlaa oo la qaataa bashar iyo bini aadam gafi kara oo maaragtay khaldami kara lama taqliidiyo lama lagumana lagumana dheganaado lagumana dheganaado nacam in iftakaruu in iftakaruu biaabaa'in lahum sharafun qulnaa nacam walaakin bi'sa maa khalafuu xataa aabbayaal sharaf leh hadday ku faanaan aabbahay baa saa ahaa la yidhaahdo waa saxe laakiin aabbaha maxaa ka dambeeyey a maad waddadiisii hadduu fiican yahay hadduu khaldan yahayse waddadiisa maad ka leexatid oo khaladka ka leexatid war aabbaha miyaad nacaysaa diintiisi miyaad ka laaban rabtaa maaminkan aad diinta aabbaha miyaad cimri tagay miyaad ceeb ku saweetin waxaanay ku akriyeen falam yazal kama zuulin rasuulu llah nabiga calayhi salaam kama zuulin yacriduhaa inuu bandhigayo kelimadaas qiimaha badan calaya abu aalib ou laa ilaha illa allahu dheh ilaahay keligii aqoonso atarqabu ma waxaad nicda iyaguna ay leeyihiin iyaguna waxay leeyihin wahum yaquuluun waxay leeyihiin ah, yacriduha caleyhi wayuciidu lahu tilka almaqaala hadalkaasi ku celcelinaya nabiga calayh salaam xataa qaala abu aalib wax la oo kuwa ehlu sharta ah ee saaxiibada xunxunka ah iyo nabiga calayh salaatu wasalaam oo khayrka iyo qiimaha la rabo hadalka ay isdhaafsadaanba asaga hadal laga sugaya waxa u dambeeya lagu waxaa weeyaan finalka laisla taaganya finalka waa dhaho waxaa la yidha final solama dhaho meesha u dambaysay bay taaganta arrintu a xataa qaala abu taaliba wuxuu yidhi aakhira maa kallamahum wixii u dambeeyey oo ku hadlo ee uu ku juruuqay ku aamusay waxay noqotay inuu noqoto hadalkan xunka ah qiimaha aan lahayn huwa calaa millati cabdilmualib ayuu yidhi cabdilmualib milladiisi iyo diintiisi buu haystaay ogaada saasaan ku tagay buu leeyahy walciyaadu billah in marka la yihahdo abu daalib wuu islaamay oo tawxiid buu ku dhintay oo waa muslim la yihahdo meelaha qaar lagu qorqoro baadilnimadeeda halkana kuu caddaynaysa marka waxba ka jirin abu daalib kufriya gaalnimu ku dhintay kaana aakhiru maa kallamahum wix u dambeeya ku hadlan waxay noqotay huwa calaa millati cabdilmualib cabdilmualib kufriya gaalnimu ku dhintay wa an yaquula laa ilaha illa allah al si aad keenay maartid laa ilaha illa allah inuu dhaho waa diiday faqaala rasuulu lahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi amaa wallahi maan ku dhaartay laa astakfirana laka istikfaar iyo dembi dhaaf aan kaaga ku weydiin maa lam unha canka intaan laga reebin intaan laga reebin istikfaar maan ilahay u dambi dhaaf baan iska dhihi faanzala allahu caza wajal baa waxaa soo dejiyey nahyi maa kaana lilnabiyi nabi owle iyo munaasab iyo wax u bannaan ma aha iyo waladiina aamanuu inta nabi rumaysay an yastakfiruu lilmushrikiin gaalo mushrikiina inay istikfaar iyo dhaaf u weydiiyaan gaal dhintay inaad marraxiimu tiraahdo ood u naxariis dalabto u ducayso ma banaana walow kaanuu ulii qurbaa qaraabadiisa u dhowba ha ahaadaane min bacdi maa tabayana lahum intay u caddaatay annahum asxaabu ljaxiim inay yihiin asxaabu ljaxiimna maxaan ku ogaanaynaa kownuhu maata cala ashirki walkufri ah, intuu nool yahay ma ogaan karro wuxuu ku dhiman doono ma gaalnimo ku dhiman doono ma ahlunaarba ma sheegi karo laakiin hadduuba ku dhintay gaalnimadii tabayana anahu asxaabu ljaxiim waa noo caddaatay waanzla allahu tacala ilahi wuxuu soo dejiyey fi abi aalib abu aalib oo nabiga calayh salaam dee aad ugu rabay inuu islaamo oo tawxiidsadoo idaayo u helo ayaa nabiga laga sabirsiinaya faqaala lirasuulillahi ilahi wuxuu ku yihi rasuulkiisa sala allah alay wasalam inaka adiga muxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid hidaayata tawfiiq man qof ma hanuunin kartid axbabta aad jeclaatay walaakina allaha ilaahay baa yahdi hanuuniya man yashaau qofkuu doono wahuwa ilaahina aclamu kii yaqaana wey bilmuhtadiin inta hanuuntay hanuunka u qalbi wada galay ilahay baa garanaya marka sabir ka sabir baa layidhi ka sabir waa tii ku dhacday oo kale nabiyullaahi ibraahim alkhaliil aabbihiis aazar kufrigii iyo gaalnimadii intaas yaa abati yaa abati yaa abati afar ku celceliyey wax walba u sheegay kufriga gaalnimadii markuu ku dhintay istikfaar buu ballaabay isagana inuu u duceeyo kadib baa loo caddeeyo la yidhi maya mma ducon kartid ba layidhi markuu ogaaday inuu eh, eh, jaxiim yahay tabara'a waa ka beri noqday walideena qalbigiisi baa ku taagneed oo waa kii ku ducaysan jiray walaa tuqsina yawma yubcahuun maalinta dadka lasoo saarayo ilaahay ow indhaxumaha i tusin dulli ilaah ay tusi maalin dadka lasoo saarayo qiyaama markii la imaado wuxuu arkaya aabihiis oo ahlu naara oo naarta loo sii jiidayo naarta loo sii jiidi markaasu wuxuu leeyahay ilaahayo waxaan kaa baryay inaadan ihoojinin maalinta dadka lasoo saari khisiga iyo dulliga ka weyn maay jirt maxay tahay aabbahayga naar ku fogaaday abcadka markaasaa deen aabihii si looga reebo qalbigiisaba uga go-o suuradii aabihii intii la bedelo oo laga dhigo dhurwaa ayaa deena naarta lagu tuuraya naarta lagu tuuri waa ka rajo gacay kufri iyo gaalnimo qof ku dhintay wax loogu maaragtay loogu naxariisan ma jirto nabi iyo saalix iyo weli midnaba qofkoodu gaalnimo iyo shirka ku dhinto wax maaragtay laga yeeli ma jirto wax laga yeeli ma jirto waxaa wadadii khaalidiina bu yaa wadada ayadaa buu ku dhintay naarta inuu ku waara u qoran azali weeyaan way qorantay وxadثna isxاq بن ibrahim الxmdلي وcبد بن حmaydin qal aخbarana cبدالرزاq aخbarana mcmr xا وxadثna xسن الxulwاني وcبد بن حmaydin qal xadثna yعقوب وهuو بن ibrahim بن سعد الزهري qal xadثnii abi aabihiis waa ibrahim بن سعد بن cabdiرحman بن cوف الزهري can صالحin kilahma can الزهري bhada isناad mثla mutaabaco way hadi mutaabacadana haddii kol lagaga soo sheego mar iyo labo faqis calىa qwlii takun calaama waa inaad ka qiyaasataa ood fahantaa waad fahantay mutaabaco wax la yidhaahdo iyo ragga ismutaabicinaya garatay hayra ana xadiida saalixin saalix xadiidkiisu asaga ninkaas la yidhaahdo saalix xadiidkiisu intahaa wuxuu ku dhammaaday cinda qowlihi hadalkiisa uu yidhi faanzla allahu caza wajal fiihi abu aalib buu ilahay qur-aan kusoo dejiyey intaas ku joojiyey walam yadkur ilaayatayn labada aayadoodna ma sheegin wa qaala fii xadiidihi saalix riwaayadiisa wuxuu yidhi wayacuudaani abu jahl iyo cabdullaahigaasi waxay ku celcelin fi tilka maqaala atarqaba ah, can milati cabdilmualib bay ku celcelinayaan wa fii xadiidi macmar makaana hadi lkalima kelimada meesheeda asaga macmar wuxuu yidhi falam yazaalaa bihi kamayna zuulin labadaa oday inay ku celcelinayaan xadiidka waxaa laga qaadanayaa shumiga iyo xumaanta ay leedahay saaxiib xun qof saaxiib xun hadduu leeyahay khayrku mar walba ka fogeyn meesha khayrka iyo wanaagga iyo dantaada waxay kugu jirto mar walba kaa foganaya waxaan tabartaa iyo taagtaa dhammayn oo maslaxadaada aakhariya adduunba ku jirin oo dhibaato iyo dhib uun kuu keeni oo lagwi iyo xumaan iyo munkar iyo macaasiya ah oon fiicneen uma mar walba kugu soofeen oo kugu kaxaynaya dadka xunxunka waa sidaas amaa jaliiska saalixa ah ee wanaagsan waxaad ka helaysaa mar walbaba khayr maad ka heli inaad cilmi iyo macrifo ka hesho caalimba noqoto iyo inaad maaragtay wacdi iyo waane iyo qalbi dhalaalin ka hesho iyo inaad shubhaad iyo shukuug iyo shub kaaga baxdo khayr iyo wanaag iyo sakiino iyo raxmad inaad ka hesho iyo intaad la joogta inaad maarata dembigaba ka istaagto waxaasoo khayr oo nabiga uu sheegay mathalu jaliisu saalix wasuu uu yidhi ka xaamil miski wanaafiq ilkiir ayay lamid yihin waa kii dhihi jira rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ah, gaar ahaan majaalis alcilmi iyo kutubta iyo cilmiga iyo diinta ayagu wax lamida maba la arkaayo wax lamida lama arkaayo a ah. wax lamid ah iyo majlis iyo meel la fadhiisto oo ka fiican ma jirto naam acazu makaanin mutanabi muxuu yihi acazu makaanin fi dunaa acazu makaanin fi dunaa sarxu saabixin wa khayru jaliisin fi zamani kitaabun wa khayru jaliisin fi zamani kitaabun meel lala fadhiista zamanka intaad nooshahay kitaab wey gollankaada kitaaba ku jiro macaada ha yaalo sariirtaada hortaalo madaxiisa ha ku yaalo weligaas cilmiga iyo waxbarashada iyo diinta waxaa weeyaan qadaau ruux waay nafta qadaheedii iyo noolasheedii wey ah, mar walbaba jahli baa kaasii baxaya macrifaa meeshii gelaysa ilahay baad usii dhawaanaysaa oo ninka intuu macrifo iyo aqoon leeyahay ayuu ilaahayna yaqaanaa taqwadana uu u dhow yahay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ana aclamakum lilah wa adqaakum lilah waa isku xidhan yihiin saasuu nabig sal l slam yidhi anaa ilahay idinku aqoon badan taqwada iyo wixii looga dhawaan lahaa aclamu wa ana aclamu bima yutaqa waxa loogu cabsado ilahay looga dhawa looga baqana anaa inigu aqaana ayuu dhihi jiray rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam qala xadaana maxamed bn cabaad bn abi cumara qaala xadaana marwan marwan ibnu mucaawiyat alfazari can yaziid huwa ibnu kaysaan can abi xaazibin can abi hurayra ogow hadda intaas sanadka ku jirto abu xaazimin yarwi can abi hurayra iyo waxaad arki doontaa abu xaazim yarwi can salama can sahl binu sacdin saacidi abu xaazim oo abu hurayre ka warinay haddaad aragto salmaan alashjici weeyaan mawlaa caza islaan caza la yirahda lahaan jirtay salmaan alashjaci haddaad aragto abu xaazim oo ka warinaayo eh, eh, sahl binu sacdin saacidi ka warinayana salama binu dinaar wey salamatu binu dinaar alacraj almadani alcaabid ninkaa wey salamatu binu dinaar hadda marka abu xaazim can abi hurayra waa salmaan alashjaciy can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yii nabigu licamiya cinda almowti adeerkii abu aalib markuu dhimanayay qul laa ilaha ila allah dheh ashhadu laka aan kaaga maqnaati kaco biha yowma alqiyama maalinta qiyaame fa waa diiday faanzla allahu inaka laa tahdi man axbabt qofkaad jeceshahay ma hanuunin kartid haddaad ilmahaada khayr la jeceshahay wax walba sheegto hidaayadu ilahay la doonin qaraabadaada ehelkaada aabbaha waalidka hidaayada ilahay baa iskale adiga waxaa laga faray un khayrka iyo wanaagga sheeg khayrka wanaagga sheeg baa la yidhi qala xadaana mxamed bn xatim bn maymun xadaana yaxya bnu saciidin qala xadaana yaziid bnu kaysaan can abi xaazim alashjaciy salmaan can abi hurayrata dawsiy qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu licami adeerkii ku yidhi qul laa ilaaha ila allah hadduu gaal yahay aan marka horeba tawxiid iyo iimaan iyo islaamnimo aan rumaysnayn waa amri qul baad dhihi siiqadaa waad la isticmaali kartaa siiqatu qul ayaad dhihi oo nabiga abu daalibna waa ku yidhi wiilkii qulaamka ahaa ee yahuudiga ahaana wuxuu ku yidhi qul laa ilaha ila allah buu ku yidhi laakiin qof muslim ahaayo ahlu laa ilaha ila allahu ah oo sakaraad ah haddaad u tagto qul dhihi mayside hadal xanafle ku dhihi maysa ama qul iyo amar eh waaba sii amroonaayo waa qaatay hadda ka hor buu yaqaana oo isticmaali jiraye tadkiir iyo xasuusin baa laga rabaa agtiisaad marka waxaad ku dhihi laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu ana muxamadan yaad ku leedahay warfaad iyo sakaraadka laga yaabo inuu halmaansiiyo oo isku mashquulo marka markaad xasuusiiso waa xasuusan waa yaqaanaa man kana akhiru kalaamihi la ilaha illa dakhala aljanna waa yaqaanaa marka meeshii maraya waa xasuusanaya laakiin gaalkii qul laa ilaha illa allah hadda koor maada dhihin ashhadu laka ashhadu laka aan kaaga maraaqaco biha yowma alqiyama maalinta qiyaama qaala lowlaa qaala wuxuu yidhi abu aalib jeceelku nabiga u qaba fiiri inuu nabiga wuxuu jecel yahay mar walba uu u ogolaadu iska jeclaan jiray lowlaa an tucayiranii lowlaa khawfun cabsi haddayna jirin aan ka baqayo an tucayiranii qurayshun quraysh inay ceebayso odaygii duqahaa ee odayga reerka ahaa waqtigii u dambeeyey buu ceeboobay inay dhahda haddaan ka baqaynin oo yaquuluuna ay dhahaan ceeb buu arkaa fiiri inamaa xamalahu calaa dalika laa ilaha illa allahdan kasal meehee waxaa ku xumbaaray aljazacu argagax iyo muxuu ahaa argagax iyo warfaadkii iyo argagax baa ku xumbaaray waa isku naxay hadda aanan ka baqayna inay dhahaan iyo fulinnima ka keentay la aqrartu waxaan qaboojin lahaa biha kelimadaasi caynaka indhahaada adaan kugu danayna laa ilaha illah waan dhihi lahaa ee waxaan ka baqi in aminkan ama oday aminkan aan ceeboobo marka adkaysi sideeda horaan iskaga dhiman buu yidhi faanzl allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey inaka laa tahdi man axbabta walaakina allah yahdi man yashaa inuu qofka marka uu bedelo dhaqan xumadiisa oo akhlaaq xumadiisa bedelo oo siduu ahaan lahaa ahaan jiray u bedelo oo asxaabtii xumayda uu lahaa uu gooyo ka ka baxo sharaf bay u tahay ee ceeb kuma aha a maaminkan aan saaxiibaday goyn karaa oo majaalistii iyo meelihi aan wada fadhiisan jiray aan ka tegi karaa maaminkan karaan saa yeeli karaa kibir baa ku jira shaydaanna dhaguhu kaga kaadiyey tawaaduc baa la rabaa iyo isdhiib xag alle in laisku dhiibaa la rabaa taasaa wax ku badbaadi dantaada inaad garato baabu man laqiya allaha biiman biliimaani qofki ilahay iimaan kula kulmaa wahuwa hayru shaakirin asagoon shakisnayn fiihi dakhala jana januu galaya soo maarti waa laa ilaha ill lahu iyo hayru shakigaas waa yaqiintii wey qalbiga gashay wa xurima cala annaar waa laga xarimi addaliilla waa uu ku saabsan yahay calaa ana man maata cala tawxiid qofkii tawxiid ku dhinta dakhala aljana inuu geli qaطcan wa hada raddun cala alkhawaarij khawaarijta oo leh ahlulmacaasi dembiba hadday galaan tawxiid iyo iimaan qalbigooda ku jiray janno gelin mahayon khaalidiina fi naar naarta ku weeraya kuwilahayana waa lagu radinaya ila waxaa waan soo sheegnay adiladan soo socota firaqaasa baabu iimaan ayaa lagu wada jiraayo deena lakala reebaya xadathana abubakr bin abi shayba wa zuhayr bn xarb kilaahumaa can ismaaciil bn ibrahim ismaaciil bn ibrahim bn miqsad ibn culaya qaala abubakr isaga wuxuu yidhi xadathana ibnu culaya buu yidhi oo laqabkii uu diidi jiray buu ku sheegay lagu yaqaanay can khaalidin khaalidkana waa khaalid bnu mihraan khaalid alxadaana waa la yidhaahdaa waa laqab isaguna nimanka tolakabaha kabatolaha ah yuu la fadhiisan jiray min baab atasmiyati atasmiya min baabi almujaawara waa la fadhin jiray markaasuu dana dhihi jiray uxudu kada uxudu kada kabaha saa utal saa utal saa utal buu dhihi jiray ee asaga ma ahayn kabatolo ma ahayn xadaa baa loo bixiyey marka qaala wuxuu yihi lwaliid bnu muslim can xumraan mawla ibni cabaas xumraan ibnu ubay baa la yihahdaa xumraan ibnu ubay mawla cuhmaan can cuثmaan radia allahu canhu cuثmaan bnu cafaan الصxaabiy اljaliil radia allahu canhu di nuurayn ثالث الkhulafaaءi الraashidiin radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala اlah alay slam wuxuu yihi man maata qofkii dhinta huwa yaclamu isagoo og an laa ilaha ila allah dakhala jana jannadu galaya yaqiinta qalbigeed wey marka afkaan kaga dhawaaqay inan waxba ka jirin ogow firqdii karaamiyadii qoladii lahaa afka un lagaa sheego allafdu bay dheheen waxba kama jiro cilmina waa shardi yaqiin xadathana moxamed bin abubakr اlmuqadami qala xadathana bishr mufadli qala xadathana khalid alxada ibn mihran an wlid alwalid abi bishrin qaala samictu xumrana mawla bnu cabaasin ibn ubay yaquul samictu cuhmaana ibnu cafaan baan maqlo yaquulu leh mawla cumaan dheh umraan mawla cumaan samictu cuhmaana baan maqlo yaquulu leh samictu rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu milahu sawa xadiidkaa wax lamida oo waxba kaga duwaneen sawa soo maart milahoodi waa lasi adkeenaya waan soo ogaana milahu haddii la yidhaahdo mutaabica wax mutaabaceen iyo mutaabaca la mutaabaceen fi sanadi walmatni waa iskaga mid qala xadathana abubakr bin abubakr bin nadr bin abi nadr qala xadathanii abu nadr hashim bn اlqasim qala xadathana cubaydullahi alashjaciy can malik bni miqwalin can طalxata bni musarifin can abi salix الsamaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kuna maca nabiy nabigaan la joognay calayhi الsalaatu wasalaam fi masiirin meel la socdo safar la yahay oo la socdaa nabiga la soconay qaala fanafadad waxaa dhammaatay socotaan ahayn musaafiriina ima alghazwu ima aljihaad weliba ghazwi tabuuk bay ahayd si soo socotee ayagoo la socda sahaydi baa dhamaatay wixii ay wateen bil waa lasiis bil baa la maqnaa marka sahaydii baa yaraatay oo dhammaatay wax yar oo un baqaayaad mooyaane ragga qaar waa fara qaala fanafidat aswaaduhum sahaydoodii baa dhammaatay aswaadu lqowm qowmka sahaydiisi qaala wuxuu yidhi xataa hama waxayba hamiyeen oo ay dooneenba binaxri bacdi xamaa'ilihim awrtii iyo gaadiidkii ay xumbaarsanaa ah, gaadiidka xumbaarsanaa ee ay saaraayeen inay gagowracdaan bayba damceenba oo ay wax ka daydaan oo cunaan dhulkana waxaa weeyaan cirkaa dhulkaa dheer meeshi dhihi kale waa tabuuk ardul waxay joogaan ruum ayaa la joogaa shaam shaam baa la joogaa qaswadii u dambaysay ghazawaadka nabiga weeye marka inay gaadiidkeedii awrtooda qaqashaan bayba damceenba nabiga ay weydiisteen nabigana wuxuu yidhi iska qashahadeyseen inan dhahmahayee qaala faqaala cumaru cumar alfaaruuq almulham radia allahu canhu wa ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah low jamacta haddaad soo aruurin lahayd maa baqiya inta ka soo hadhay min aswaadi lqowm qowmka sahaydooda inta hadda ay hayaan inta jacabka ay hayaan ay soo hadhay haddaad tidhahda bal soo aruuriy oo meeshaa kusoo aruuriy hortayda oo fadacuuta allaahi calayha ilaahay aad banido korkeedood ilaahu noo barakeed tidhaahdo nabi ilaahay oo rasuula mustajaabu dacwaata taa la saaran yahaye lakaana axsan saasaa ka fiican gaadiidkana minka haddii la gagowracdo dadkan meeshan dhagaxehe buuraha aan la socon karin sa waxay ku dha way meeshay ku baabahayaan meeshay ku baabahayaan qaala fafacala sidii buu nabigu yeeli calayh salaam ijtihaadkii cumar buu aqbalay nabiga calayh salaam wixii ijtihaad uu ka suuroobayo oo muxuu ahaa masaalixda adduunyada ah ama muxuu ahaa wasaaisha ah wasaaishaeed maqaasida iyo qaayaadka aan ahayn nabiga calayh salaam saxaabada ijtihaadkooda iyo ra'yigooda waa qaadan jiray bale waa la tashan jiray bale ilaahay baa wuxuu amray washaawirhum fi lamri la tasho nabigu waa sameeyey wuxuu bal isku keenkeen waxaad haysaan qaala fa waxaa yimi dul kii xoogoo bura usoo hadhay biburihi burkiis yaraabuu keenay wadu tamri kii timir yar usoo hadhayna bitamrihi timirtiisii buu soo dhigay qaala wa qaala mujaahid wuxuu yihi wadu nawaati xataa kuwii lafaha haystay ee timirta intay ka cuneen lafihii kale haystay binawaaha lafihiisa ha keeno lafihi laftirkiisa lagusoo tuuraya waxbay dhiiqi hodha waxbaa fuuli doona barake qultu waxaan ihi wamaa kaanuu yasnacuun tanuu marka tacajuboo la yaabay wamaa kaanuu yasnacuun oo maxaa lafahana ku raray laf timir la cunay lafteed wamaa kaanuu yasnacuuna maxay ku samaynayeen binnawaal laftimireed ay la wataan qaala wuxuu yidhi kaanuu yamusuunahu waa muumuusan jireen wayashrabuuna calayhi ilmaa biyay ku cabi jireen intay lafti mumuusadaan xoogoo macaanah weli ku dandambeeya intaa macaanka marka cunaha uu xoogo u dareemo oo mumuusadaan biyihii ka degi lahaa biyihii baa ka degi marka biyihi ku cabaayaan qaala fadacaa calayha nabiga alayh salaam ilahay buu baryay xataa malaa alqowm ilahay ou noo barake ayuu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu ilahay ka barya markaa waa la siinaya roobkii ilah roob ma sii marka waa soo daaya xataa malaa alqawmu markaasaa deena intii nin walba hamiistaa la yidhi nin walba ha dhurto la dhuray xataa malaa alqawmu qowmkii wuxuu nin walba buuxsaday aswidatahum weelashay sahayda ay ku riteen aswidatahum ee awciyati zaadihim zaadka iyo sahayda weelashay ku wateen yay ka buuxsadeen qaala faqaala cinda dalik markaasuu nabiga alayh salaam wuxuu yidhi alkaa markuu maraayo ashhadu an laa ilaha ila allah wa ani rasuul waxaa la yidhaahdo eh, mxuu ahaa cayn lyaqiin caynulyaqiin weeyay leeleen indhihiisuu ku arkaa inuu rasuul alla yahay oo mustajaaba dacwo yahay oo khawaariqulcaada iyo mucjizo la tusay arrimihii umay sii xoojinaysaa laa yalqa allaha ilaahay kulama kulmo bihimaa labadaa kelimo shahaadatayn baa la yidhahdaaye cabdun addoon ilaahay kulama kulmo isagoo wata oo laa ilaha ila allah moxamedun rasuulullah wata hayra shaakin aan shakisnayn yaqiin baa la rabaa fiihimaa labadaa kelimo macnaha ay xumbaarsan yihiin ma shakisna oo ilaahayna cibaadadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo ifraadu cibaadata lilaah axad kale inuu qalbiga wax ka siiyo ma ogolo mana aaminsana risaalada iyo itibaac oo dhanna nabi maxamed umuu ka dambeeya waxuba ku raacaya ilaa dakhala jana jana u galay qofka asaga qala xadathana sahl bn cuثman w abu kurayb maxamed bn اlclا alhamadani weeyaan qala xadathana abu mucaawiyata maxamed bn khazim darir qaala abu bakr asaga wuxuu yihi abu bakr maxamed bn calahas xadathana abu mucaawiya ayuu yihi xadathuu kaga qaaday can acmad sulayman bn mihraan can abi saalix samaan can abi hurayrata wa can abi saciidin shaka acmashu acmash baa wuxuu shakisan yahay saxaabigu ma abu hurayra mise waa abi mascuud washaku fi saxaabiyi laa yadur saxaabi laga shakiyeyna waxba maaratay dhib ma keenayo nacam abu kurayb waa yahay abu kurayb waa loo jeeda abu kurayb qaala xadathana mucaawiyata can acmash can abi saalix can abi hurayra o can abi saciidin shaka acmash muxuu shakiyey acmash muxuu shakiyey abu hurayre iyo wuxuu shakisan yahay abu saciid waa saxaabi labadaba marka midka qaataba waa caana macaan wey marka caana macaan mid wey saxaabi jaliila weeyaan mid walba midka kale waa ka waxay qaala wuxuu yihi lama kaana ghazwatu tabuuka duulaankii tabuuk markii la gaaray asaaba naasa dadka waxaa ku dhacay majaaca gaajo gaaja ku dhacday hadas baa dhammaatay qaaluu waxay dhaheen saxaabada yaa rasuul allah low adinta lanaa maad noo ogolaatid haddaad noo ogolaato oo fa aan iska gawracano dhundhowno nawaadixana gaadiidkaana iyo awrti aan saarayn xagga markaan joogna cidahaana aan wax ku dhaansan jirray nawaadix naadxa waxaa la yihahdaa waa neefka lagu dhaansado ee lagu aroorto nawaadixana awrtaanada oo fa akalnaa aan cunno hilibka wadahanaa aan subkanno ardu shaam baa la galay iyo dhulkaas ruum dhul qabo weeyaan way jecjaceen marka xoogo intaan hilibka ka cunno subagana aan ismarano on ku subkanno maadnoo galatid faqaala rasuulu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ifcaluu sameeya wax kale lama hayo iska cuna qaala fa cumaru baa u yimid nabiga faqaala yaa rasuula allah in facalta haddaad samaysa sidaasood u ogolaato qalla dahru gaadiidkii baa yaraan waxay rarteen iyo waxay saaraayeen baa ka dhammaani markaasay meesha goodan baa ku dhici way goodoomayaan dhulkiina ma dhowa walaakin udcuhum waxaad u yeedhaa bifadli aswaadihim sahayadooda wixii ka soo haray keena dheh uma dcu llaha ilaahay u bari lahum ayaga calayha mxuaha sahaydaasi eh, bilbarakati inuu u ziyaadiyo u barakeeyo wlbarakatu min allah barakada xagga lay ka timaadaa lacala allah ilahay wuxuu xaqiiqo ku yahay saan u baranay adna kaaga baranay an yajcala inuu yeelo fii dalika ducadaas aad baan la bariday baraka iyo khayr inuu ilaahay yeelaan rajaynaynaye faqaala rasuulu llahi sal ly slam wuxuu nacam waayahay qaala fadacaa binacin wuxuu nabigu amray calayhi salaam u yeeray binacin ee biibsaati nacin masalle in la fidiyo fabasada ibsaati nacin nacigu waxa weeyaan maqaar maqaarka ama haragga masalla yaa laga sameeyaa intii la magdiyo oo dhogortii waxa o dhan laga xaaqo oo fadalaadkii wixii saarnaay qashinkaa o dhan laga magdiyo laga gooyo waxaa soo baxaya marka maqaar iska maro oo kale oo laiska isticmaali o dhinacood rabtaba ad ku ujiitami kaa ureynin kol ku tuko kol cuntadaaba saaranaysaa masalaa la fidiyey fabasadaw fidi uma dacaa dacaa wuxuu u yeeray bifadli aswaadihim sahaydoodii wixii dheeraad ahaa qaala fajacala arajulu wuxuu gudagelay yajii'un layman bikafi durra sacab mugii oo muxua galley ah ku ku in ku in qaala wayajiiu laakharu bikafi tamrin kuna in tibir oo soo ayuu keeni qaala wayajiiu laakharu bikisra bikisratin waxow jajabahoo kibistii iyo khubsigii ka soo ayuu keeni xata ijtamaca waxaa kusoo aruuray cala nadci masalihi min dalika shayun yasiir wax yar markii lasku soo aruuray waxoo in yar bay weli iska yihiin wax yar macna lahayn oon dadki deeqi karin qaala fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam allaha ilaahay buu baryey calayhi cala acaami cuntadii bilbaraka inuu u barakeeyo uma qaala khuduu ku gurta fii awciyatikum weelashiina ku gurta qaala faahaduu fii awciyatihim weelashooday ku shubteen xataa maa tarakuu fi lcaskari ciidankii weynaa tabuuk ade ciidankii weynaa wey ee aan diiwaan yani xataa buug lagu qora xataa aan ku filayn xataa maa tarakuu fi lcaskari ciidankii wicaan weelka mayna tegin ilaa maluuhu way buuxiyeen mucjizadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam risaaladiisi iyo nubuwada iyo ilaahay inuu soo diro oo doortay waxyaalaha rumaynaya xoojinaya kamid tahay qaala fa akaluu way cuneen xataa shabicuu ilahay ka wada dhergaan wafadalat fadlah hanbaa weliba soo hadhay faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yihi ashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah ayaan qirayaa laa yalqa allaha bihima cabdun ilahay kulama kulmo hayra shaakin asagoon shakisnayn oo fa yuxjaba can iljana laga xijaabo ma dhacdo weeyaan xadathana daawud bnu rushaydin qaala xadathana wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed